لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa darsigii saddexaad ee ka mida min sifati salaati الnabiy min aلtakbiir ila tasliimi kaأnaka taraha qaala raximah اllahu taعaalى alqiyaamu wاlqucuudu fi salaati اlleyl wuxuu baab yahay alqiyaamu istaaggii la istaagahayay walqucuudu fadhigii fii salaati اlleyli salaaddii habeenka fadhi iyo istaag lagu tukanay qaabku nabigu u tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu sheekhu tilmaami doonaa biladila wa kaana sala اllahu calayhi waaalih wasalama rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusallii kii tukada leylan طawiilan habeen dheer qaa'iman asagoo taagan wa leylan طawiilan habeen dheerna wuxuu tukan jiray qaacidan asagoo fadhiya wa kaana wuxuu ahaa suubanuhu idaa qara'a hadduu qur-aanka akhriyo faataxa wixii ka dambeeyo qaa'iman asagoo taagan oo istaag uu ku akhriyo rakaca waa rukuuci jiray qaa'iman asagoo taagan oo qiraa'ada yaa waxaa isku laran rukuucda mar haddii nabigu istaag uu qur-aanka ku akhriyo istaag buu ka soo rukuuci jiray waidaa qara'a qaacidan asagoo fadhiya hadduu qur-aanka akhriyana rakaca qaacidan fadhi buu ka rukuuci jiray axaadiidta sidaa uu sheekhu u sheegan baan u maraynaa oo takhriijkeeda iyo howlaha ku mashquuli mayno iyo saxe iyo daciif wixii markaa wax ku jiroon baan dul istaagaynaa ayb wa kaana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu axyaanan mararka qaarkood yusalii kii tukada lanna xadiidka cidda warisay sheekhu hoos buu idinku dhigahaya ardaana tihiin ninkii kitaab haystaa intaa wuu garan baan u malay marka wixii markaa uun wax laga sheegay ama sheekh lagaga garleeyahaa ama la duray asagoo ku garleeyahay baanu tilmaamaynaa wa kaana sala allahu calayh wasalam wuxuu axyaanan mararka qaarkood yusalli kii tukada jaalisan asagoo fadhiya fadhi ku tukan jiray tii hore qiyaam inuu ku tukan jiray intii dambuma waidaa qara'a qaacidan rakaca qaacidan ay soo gashay fa yaqra'u qur-aanku akhriyi jiray wahuwa jaalisun asagoo fadhiya mar hadduu fadhi ku tukanhayo oo qiyaamkii marka meeshiisii fadhi uu noqday qur-aankiina dee fadhin buu ku akhrin suubano saasaa u badnayd laakiin marar uu bedeli jiray baa jirto xadiidka qaybta dambe uu caddaynay oo isku dari jiray qiyaam iyo qucuud salaaddii ay ahayd laba qaybood marka wafataquu llaha ma staactum intuu awoodi waayo ama ku usdaatayna ku tukan markuu leeyahay rukuucdii baa dhow oo qur uu soo dhoweeyo ayuu istaagi jiray suu iskugu daro qiyaam iyo qucuud faidaa baqiya markuu ka hadho min qiraa'atihi qur ugu talagalay inuu ku tukada qadru maa yakuun wuxuun la-eg aw arbaciina aaya afartan aayadood ama soddon aayadood wax la markuu ka hadhay way u qiyaasantaha ninka xaafidka yaqaana suuraddu akhrinhaya jusku marhaya waxu dhima wuu garanhaya faidaa baqiya markuu ka hadho min qiraa'atihi qur-aan akhriskiisii qadru maa yakuunu alaaiina aaya aw arbaciina aaya soddon aayad ama afartan wax dhan qaama nabigu waa istaagi jiray faqara'ahaa afartankii ama soddonkii buu akhriyi jiray wahwa qaa'iman isagoo taagan uma intaa kadib rakaca waa rukuuci jiray ay min qiyaam buu ka soo rukuucaya wasajada waana sujuudi jiray uma yasnacu wuu samayn jiray nabigu sidaa iyada ah fi arakcati اaaniyati ragcadda uma yasnacu mila daalika ay kugu xidhan tahay uma yasnacu mila daalika saasoo kaluu yeeli jiray fi rakcati اhaaniyati ragcaddii labaadna sidaasuu marka waa inaad isku tarto wey marka intaad awoodayso aad salaatuleilka iyo sunnooyinkaad tukanaysa watirkaada iyo fadhi inaad iskaga tukato waa kuu bannaanta laakiin istaaggaa kuu khayr badan haddii aad istaaggiiyo isku darto fadhigii sidaa uu nabigu yeeli jirayna waa si wanaagsan oo nabiga lagaga dayanayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh وإنma صلى الصبحة قاacdا في آkhiri xayaaتihi لama أsنa شheekh wuxuu keenay xadiiث kale oo kuu cadaynaya xilligu nabigu bilaabo inuu fadhi ku tukado waag hore istaag buu ku tukan jiray goormuu nabigu bilaabay وإنama صلى الصبحaةa ay suنة suبxadu waa sunada ama naafilada ama taطawca waxa loo yaqaan وإنama صلى الصبحaةa sunada nabigu wuxuu tukay qaacidan fadhi ku tukaday fii aakhiri xayaatii noloshiisa gabagabadeedii lammaa goortiibuu ku tukaday asanna uu waa yeelay markuu nabigu cuslaaday daduna taabatay kay caaisha lama xatamahu nnaas dadku markay burburiyeen xilkasnimadii iyo mas-uulkii mas-uuliyaddii saarayd iyo ummaddu maamulayey iyo dhibkoodii iyo rafaadkoodii iyo xanuunihii badnaa nabiga qabtay xoogoo dhan baa iskugu eh, darmaday dadiisu nabigu ma weynaan lixan iyo dhowr buu ku dhintay laakiin waxaa weeye dadka ay dadu boobtay buu nabigu ah sal اه marka la fiiriyo xagga kale inkastoo ciro iyo wax noocaasa badan uusan yeelanin laakiin waa durbo nabigu waa degdegay lamaa goortii asanna waxaana keenaya mas-uuliyaddii iyo walbahaarka walbahaarka ku saaran haddaad sidii iska cabto iska sokacdo waxbaa dee waxaa weeye waxba lagaa dareemi maayo laakiin ruux walbahaarahaya fikirhaya ummad xilkeed saaran yahay waxaa weye dharfuruu ka caddaanay ayib waad degdegaysa iyadoo la kala geed adag yahay haddana walbahaarku wuxuu leeyahay saamayn gooni ah lamaa goortii asanna uu nabigu waa ama uu duqoobay wadalika qabla wafaatihi bicaam arinkana wuxuu ahaa intuusan dhimanin sanad ka hor wadalika fadhi kutugadkaana wuxuu ahaa qabla wafaatihi bicaam intuusan nabigu geeriyoonin hal sano ka hor wa kaana sala allahu calayh waali wasalam muxuu yajlisu kii fadhiista mutarabbican gabangaabsi ama fadhi goobeed waxay dhihi waa sida hadda u fadhidaan badankiin sida ninkan ufadhiyo wadaadkan ufadhiyo ninkaa ufadhiyo wey kulligiin ufadhidaan badankii in saa loo fadhiisto labada lugood la isdhaafsado salmiguna loo fadhiisto ayaa mutarabica loo jeeda soomaalida fadhigobeedna waa dhahdaa gabangaabsina waa la yidhahda wa kaana fadhi hadduu ku tukanhayo marka sida atixiyaadka loo fadhiistay miyuu u fadhiisan jiray mise salmugiibuu u fadhiisan jiro lagu hoysdhaafsan jiray mutarabica hadda la fahman maya mise waa in wadaad meeshan la soo fadhiisa ad u baahantihin waa inaad xadiidkan asagu cila ku jirta oo wadaaddaa cileeyey wa kaana yajlisu mutarabican taasi intayna gelin salaada sunnada ah ama ruuxa fadhi ku tukanaya istaagga xamili waay qaabkeeba u fadhiisan saddex madhab baa ku jirta sidaan xadiidku uu sheegay in loo fadhiisto waa inaad salmigii u fadhiisato lagahana isdhaafsato fadhigoobeed ama gabangaabsi waxaad tidhahdaba iyo inaad u fadhiisato oo ku tukato sida atixiyaadka dhexe loo fadhiisto oo iftiraashka la yidhaahdo iftiraashka atixiyaadka dhexe sida loo fadhiisto ma taqaanaa lugta bidixdaas la gogladaa midigtana waa la qotanshaa soo sidaa ma ah taasna nabigu waa u tukan jiray waa loo tukan karaa bay culimmadu leeyihin madhabka saddexaad tawaruq tawaruq bimacnaa atixiyaadka u dambeeya sida loo fadhiisto oo in lugta bidixoo dhanba xaggaa laga baxsho xagga loo sii qaado macal bawdyadadi foolinkeeda midigtana sidii loo qotamiyo salkana dhulka la dhigo oo sintaa bidix aada loogu fadhiisto sinta bidix saddexdaa qaabba waa loo tukan karaa muranna mala cinda ahlilcilm bal badankood waxay leeyihiin xasba maa tayasara lilmusalli ruuxa musalliga tukanaya sida u fududaata ha u tukado sida u fududaata ilaan istaagiiba xamili waaye hadda laakiin waxaa laga hadlayaa sideebaa fiicanoo nabigu qaabkee u tukaday see si dhaantoon baa laga hadlayaa mooyeene fadhi laleeyahay salaad ku asixi mayso ma uu jiro intaa markaynu ka gudubno xadiidkan waxaa cileeyey alimaam النasaa'i fii sunanihi wayna ku soo barteen inuu cileeyey oo ui waa khaa riwaayadan sidan tidhi abu cabdillahi maxamed nasr almarwasi baa isaguna cileeye oo yidhi xadiidka agtaanadu waa khaa fii kitaabihi qiyaam اleyl qiyaam اleyl qiyaam leylkiisii iyo witrigi asagu qoray iyadoo asla lama hayo laakiin ikhtisaarkoodii baa lahay mukhtasarkoodii oo maqrizi uu ikhtisaariyey fii mukhtasari qiyaam اleyl وkذلika بن mنdir fii kitaabihi alأwسط buu ku cileeyey saddexdaa wadaad waxay ku cileeyeen bitafarud ruwaadda intooda kale ma aysan sheegin ee xadiidka warisa wa kaana yجlisu mutarabbican ma aysan sheegin ayb laakiin hal raawi baa hawshaas sheegay wey ninkaas waa nin iq ah marka la fiiriyo nin iq ah wey laakiin waxaa weeye wadaaddaha iyagu sidaasay mareen waa ijtihaad masaladu ama alimaam ibn khusayma imaam اlأma ibn xibbaan iyo طaxaawi xaakim ayagu way saxiixiyeen xadiidku waa saxiix bay leeyihin bal طaxaawi wuxuu yihi صaxiixu اlisnaadi غayru maطcuunin fii axadi min ruwaatihi waa runtii ruwaadda nin duran kuma jiro oo xadiidka la daciifinayo laakiin wadaadada tafarud ku dhegay ninka mutafaridka waa iqo oo xaafid ah saa darteed bay imaam ibn khusayme iyo ibnu xibbaan iyo taxaawi iyo sheekh albani waxay arkaan inuu ninkaa xadiidkiisu u yahay xadiid saxiixa aan lagu cilaynayn tafarud saasuuna ugu qoray meesha wa kaana yajlis mutarabbican saasuu u sugay ama anasaa'i ibnu mundir iyo marwasi waxay u inuu khata yahay dahabi xaakim markuu saxiix xadiidkaasna waa ka aamuso waxaad moodaa inuusan muran badan ka qabin wadaadana waxayba sheegeen ilaa mutaabiciin ninka ah. mutaabacadu way jirtaa laakiin labtarkeeda farbaa ku godan marka la khulaaseeyo xadiidku inuu sugan yahay ayaa xoog badan waalcilmu cind allah asalaatu fi nicaal waa iska amri ijtihaadi ah waa iska amri ijtihaadi ah marka sidaa una ila quman hadda un baan tilmaamayna waxaa dhici karta marka kitaabka aad marayso inaad ra'yi qaadato kitaabkana ra'yi aad martaa dhici karto maxaa yeelay masalo walba baxdi goonay kaaga baahantay kitaab hebla saasaan kusoo idhi kiin baa marahaya sharcigu kaa yeeli maayo mar walba masalada ay kuu timaado waa inaad baxdi khaasa ka samayso su-aal shalay lagu weydiiyo ood baadhay kadib aad ka jawaabto haddii bil kadib ay soo noqoto ama asbuuc kadib hebel baan saa u fatwooday aduguna sida qaado lama ogolo waa in haddana dib u fiiriso walacalla ilaahay inuu kuu muujiyo cilmi cusub iyo iyo mxuu ahaay macna cusub kuu dahayo sidaasa hadda muuqata asalaatu fi الnicaali wاlmru biha salaada oo kabaha lagu tukado kaba kutukadka iyo wاlmru biha faridda la isfaray in kabaha lagu tukado laba masalo muran kama jiraan midna waa la isku hayaa markaynu salaada khulaasayno fi nicaal kabakutukadka qodob waxaa weeye inay bannaan tahay kabaha aan nijaasada lahayn in lagu tukado waa masala ijmaa cinda ahlicilm masala ijmaaciya cinda ahlicilm muran kama jiro alimam ibn rajab alxambali oo min almuxaqiqiin ka mida ah, weliba ragga muطaliciinta ahee ilaahay ku manaystay fiqigii salafka inay ururushaan wuxuu uhi wاsalaatu fi naclayni jaaئizaة la اkhtilaafa bayna اlculamaaءi fi dalik salaada in kabaha lagu tukado way bannaan tahay culummaduna muran kama qaban arrintaas taas waa bannaanidii fatxubaarigiisa mujalladka saddexaad afartan iyo laba nuskhada anu aan hayo marka taasi way kaa dhacday kaba nadiif ah oo nijaas aan lahayn ma lagu tukan karaa wadaadow warku waa maxay muran la'aan waa lagu tukan waxaa kuu soo hadhay kabiha iyagoo nadiifa oo nijaas aan lahayn masjid roog yaalo oo gogol taallo oo mutaleel yaallo oo quruxsan macaldhiiqooda daahirba ha noqdeen meela dhexgeli karaan maya mamnuuc cinda alculamaa masaajidan goglan ee furaashku yaalle ee la dhaqahayo ee la nadiifinhayo dheeriqda isliib la dhex istaagi hawshaa miyay soconaysaa dhulka caadiga markaad joogti iyo muxuu ahaayey masaajidda tamuuxa iyo niiska iyo qururaxa la dhigay iyo carada iyo bacaadka iyo haa dhib ma laha ama bannaan cidlaa aad joogto laakiin masjid la diyaariyey oo gogol la dhigay oo la furaashay oo la habeeyey adoo la sunnadan dabaqahayaa masaajidda ummaddaha ka hadlayni taasna ayadna muran male cinda ahlilcilm lama ogolo midda ayada ah bidaliil nabigu wuxuu yihi kabaha ninkii kaba qaba kamiisa ha ku tukado ama ha iska siibo hoostiisa ha dhigto yuusan midigtiisa dhigin bidixiisa ha dhigo haddaysan noqonaynin midigtii ruuxii ku xigay wuxuu ku daray ruuxna yuusan ku dhibin kabihii kabaha ku tukada lakin dadkaa ku dhibina masaajidii gogolane dadka miyaad ku dhibin mise waad ku wanaajin markaad la soo gashay kabaha ka jawaaba marka inaad hadashaan waa idiin furan tahay ayb waa dhib wey adiyat lmuslimiin fii masaajidihim iyo gogolihii la dhigay iyo mutagaakii la habeeyey looma baahno taasna culummada mutaahiriinta ahaa ee ka dambeeyey xaaladii nabigu uu noolaa ee saxaabadu ay noolaayeen ee masaajiddu aysan goglanayn faraashna uusan oolin ee iska ahayd bacaadka iyo niiska iyo tamuuxa iska ahayd ee ka dambeeyey macnahaasay ka hadleen waxayna dariishadeen macnaha xadiidka laa lafdigiisa macnahay ku dhegeen walaa yu'di bihima axada aw hayrahu labadaa eh, eh, mxuu aha nabar way kaa foqeen baan u maray waxaa soo hadhay marka hal nabar oo ah in kabaa lagu tukado iyo inaan kaba lagu tukana keebaa fadli badan halkaa qodob baa ku hadhay way bannaan in kabaha lagu tukado haddaan nijaasa aysan lahayn muttafaq ijmaacu lculamaa ku guntamay nusuustuna hadawaada ku timi haddii masjidku goglan yahay oo gogoltaalle inaan lagu wasakayna kabe ummadda lagu dhibaynina culamadu waa ka hadleenoo maro badan kuma sii jiro taana way ka hadha waxaa ku dhiman marka haddaad kaba qabto inaad kabahaada ku tukato iyo inaad siibto keebaa wanaagsan oo fadli badan cinda ahlilcilm masaladaa basaa dhiman masaladaana imaamuna shaafici asagu wuxuu yidhaahdaa imaamuna shaafici isagu wuxuu yidhaahdaa waxaa fadli badan kabaha in la siibo waase lagu tukan karaa wuxuuna ku cileeyey kabaha markaad siibto faraha lugaha ayaa si fiican dhulka u qotoonsanhayo iyagoo cad oon waxba ka xigin teed uusan ka xigin dhulkiibay qotoonsanhayaan mar walbood dhulka la baashirto ood farahaadii iyo wejigaadii iyo gacmahaada dhigtaana ka fiican intay markaa wax saaran yahay ee teed saaran yahay iyagoo dhulka wax u dhexeeyo cilladaasu ku celeeyey qolyo dambe mutaakhiriin wax badan fahamsany waxay dhaheen nijaasaa dhici karta imaamku maba sheegin nijaas wuxuu ka hadlay cag bannaan oo dhulka la dhigo iyo mid kaba qabta keebaa ku fiican taasuu sheeku ka hadlay marka cillo aan imaamku sheegin bay la aadeen nijaasa lagu dhiba mutaahiriinta ma og tahay waswaas yuhuudiyeed bay qabaan in badanoo ayaga ka mid a ah. <clears throat> marka imaam shaafici sidaasu asagu ku cileeyey laakiin jumhuur salaf waxay leeyihiin waxaa fadli badan in lagu tukada kabaha shaafici waxaa ku waafaqay jamaca min alxanaabila kalqadabi yacla daaifa ku raacday ama jumhuur slf iyagu waxay u arkayeen asalaatu fi nicaali khayru min asalaati xaafiya inaad kabaha ku tukato hadday nadiif yihiin oo nijaase aysan lahayn ayaa ka khayr badan inaad ku tukato caga cadaan ood kabihii siibto bal jamaaca min ataabiciin wasaxaaba way inkiri jireen ninkii asagoo kaba qaba kabaha u siiba aad tukati darteed bal waxay dhaheen barhkood waa bidco in kabihii loo siiba aad tukati darteed marka aad bay wadaadaha qaarkood iskugu dhibi jireen in tabdiic la gaadhsiiyana ma aha sida ilaa muuqata laakiin jumhuur salaf iyo fuqahada badankood waxay qabaan asalaatu fi nicaali afdalu min asalaati xaafiya imaam shaaficiiyo jamaacana halkaas ayay mareen labada saddexdaa qodob marka meesha ku jira intaasi marka aynu kaga tagno fiqiga mas'alada wa kaana salى اllahu عalيه ali waslm imaamna الnawwi raxmat اllahi tacala aleyh fi sharxi muslim wa fii sharxi اlmuhadab isagoo qolyo mutaahiriin shaaficiyu radinaya wuxuu yidhi qolyahaas yidhi waa karaaho kaba in lagu tukado dambe waxba kama jiraan buui waa bannaan tahay bal huwa mustaxabu sharxulmuhadabka iyo buusaa ku yidhaahdaa sheekhu اlmadhab imaam الnawwi muxidiin abu zakariya wa kaana salى اllahu alayh ali wasalam muxuu ahaa yaqifu kii istaaga xaafiyan asagoo cagcad oon kaba qabin axyaanan mararka qaarkood wa muntacilan asagoo kaaba qabana waa tukan jiray ayaanan mararka qaarkood wa muntacilan isagoo kaba qabana waa tukan jiray xadiidka waa xadiidka anas marka waana xadii mutawaatirah xadii mutawaatira weeye marka axaadiis badan baa ku timid oo carrakawa ah in kabaha lagu tukado marka axaadiia ku timid aaadii aaada mah waa aaadii mutawatira min xayu macna marka la fiiriyo marka taa wakti badan lagu sii bixin maayo intaa marka waa asalkii ibaaxada amarkii weli muusan sheekhu sheegin walamru biha waa inoo dambaysaa wa abaaxa daalika arrinkaasu u banneeyo in kabaha lagu tukada ah, ama la siiba ah liummati ummadiisa faqaala wuxuuna yidhi idaa salla axadukum midkiin hadduu tukanayo falyalbasna calayhi ha xidho kabihiisa xidho aw amase liykhlachumaa ha siibo bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda labada adin dhexdooda ha ku siibo walaa yu'di yuusan ku dhibin bihimaa labada kabood hayrahu hayrkii muslimiinta la tukanaysa yuusan ku dhibin meesha marka waxaa yimid takyiir takyiir takyiirka xadiidka ku jira ee ah kabaha ama ku tuka ama siib ruux muslimna ah ha ku dhibin takyiirkaas ha keenay amarkii in la sarfiyo usuulkan waxaad ku soo marteen altakhyiiru bayna alficli watarki yunaafi اlwujuub qaacida usuuliga ahayd altakhyiiru bayna alficli watarki yunaafi اlwujuub haddii lagu dooransiiyo lagu dhahdo shaygan waad samayn kartaa waadna ka tegi kartaa shaygaa waajib ma noqon karo amarka kale yimid waxaa lagu fasirayaa inuu yahay bannaani ama istixbaab altakhyiir bayna alficli watarki yunaafi اlwujuub la listixbaab cinda اlusuuliyiin laakiin haddii lagu yidhaahdo waad samayn kartaa waadna ka degi kartaa dooransiintaa lagu dooransiiyey ka hor iman mayso diidi mayso sunanimadkii laakiin waxay diidi waajibnimadkii bidaliili qowlihi calayhi اsalaau wasalaam bayna kulli aadanayn salaatu liman shaa labadii aadaanba waxaa u dhaxaysa salaad yaase laga rabaa ninkii doona takhyiirin dooransiinta nabigu ninkii doonaa waxay meesha ka saaraysaa salaadihii aadaanka dabadii la tukanhayay ama raatibadii ama sunankii qabliyada ahaa inaysan sunno ahayn may laga fahmi maayo idan sidaas weeye altakhyiiru bayna اtarki wاlficli yunaafi اlwujuuba laa yunaafi اlاstixbaab macnahaasaa looga jeeda saasaa laga wadaa sidaa darteed alimaam اlbayhaqi oo aimada shaaficiyada waaweyn ka mida wuxuu baabaystay fii sunan اkubra baabu sunati الsalaati binaclayn baabu sunati الsalaati binaclayn aw fi naclayn asag wuxuu yidhi waaba sunno in lagu tukado waana shaafici a'immadooda wey weliba ragga u qiimo badan wey nin la aqoonaba shaafici waa ku yaryahay naadirba weeye marka sidaas wey alimaam ibn rajab alxambali asagu wuxuu yidhaahdaa qablahu ibnu taymiya waxay yidhaahdaan waxaa u badnayd nabigu inuu ku tukado kabaha ku tukado alأklab fii salaati الrasuul alayh الsalaaة wasalaam waxay ahayd inuu kaba ku tukado nabigu sidaas u badnaa inuu cagcadaan ku tukado oo kabaha uu siibo wayba yarayd bay yidhaahdaan adiladu u daliishay ibn rajab waxaa ka mid xadidka anas lam yakhlac الnabiyu salى اllahu alيه waslm naclayhi fi الsalaaةi ila maratan fakhalaca اlqowm xadiidkii dheeraa nabigu kabaha maba siibin ilaa hal mar mooye anas marka uu nabigu u khidmayn jiray oo intaasuu sane la joogay saxaabiga ogeydeenna ah wuxuu ka cabiray ilaa mara marro ka badan buu nabigu kabala-aan ku tukaday laakiin maxaa looga jeedaa saxaabiga intaa nabiga u kuurgalay u khidmanahay la joogay badan wuxuu arki jiray uun nabigu kaba ku tukanaya bal hal mar bes u arka soon kaba ku tukan walacalla khayrkii inay arkeen nabiga ku tukada kabala'aan laakiin waa maxay waxaad ka fahmaysaa meeshaas badnaansho iyo khalabo badan inay jirto oo nabigu salaada ku tukan jiray kabaha xadiidka abaraani baa soo sara fi awsad bazaar bayhaqi bayhaqi wuxuu yidhi abaraan iyo ilawsad bazaar bayhaqina wuxuuna yidhi laa ba'sa bisnaadihi laa ba'sa biisnaadihi xaafid ibnu rajab ooma cunamin intaa in lagu daayo wuxuu yidhi xadiidku sanadkiisu waa fiican yahay wax kalena kuma jira cabdullahi musanaa ku jira asagana waxaynu soo sheegnay inu yahy min rijaal bukhaari waana nin qawi ah aad buu u dafaaca ibnu rajab xadiidka fatxulbaarigiisa mujalladka labaad iyo gabagabadu marka waxaan oga jeednaa salaada in lagu tukada kaba way bannaan tahay markay gogol jirtona kabaha waa laga ilaalin waa laga dhowrisaan muslimiinta loogu dhibin in kaba lagu tukado inaan lagu tukanay keebaha fadli badan ikhtalafa fiihi اlfuqahaa fuqadu waa isku maandhaafeen badankoodna waxay leeyihin waxaa fadli badan in kabaha lagu tukado waakada waa adkeeyey calayhim muslimiinta dushooda cafwan calayhim الsalaaةu wasalaam waakada calayhim الsalaaةa fiihima axyaana cafwan waakada waa adkeeyey subanu calayhim cala اlmuslimiin asalaata tukad in lagu tukado fiihima fi naclayn axyaana mararka qaarkoodna waa dhuudhuujin jira wey hadda marka maxay ahayd nabigu waa ku tukan jira waa tukan jira isagoo kaba qaba iyo isagoon kaba qabinba marna wuxuu yidhi ninkii doona kabaha ku tukado ama iska siibo ruux muslimin ayaan lagu dhibin taasi waa weli waa hadal sahlan oo latifan dhuudhuujin iyo xoojin kuma jirto mararka qaarkood nabigu waa dhuujin jiray fa qaala wuxuuna yidhi khaalifu lyahuuda yahuudda khilaafa garab mara dhaqankooda ka leexda riwaaya cind ibni xibbaan wاnasaara bay ku dartay riwaya cind ibni xibbaan wاnasaara khaalifu lyahuuda wاnnasaara fainahum ayagu laa yusalluuna kuma tukadaan fii nicaalihim kabahooda kuma tukadaan waxay salaadda ku sheeganay maqluubiyaan salaad shaydaan weeye kuma tukadaan kabahooda walaa khifaafihim khufkana kuma tukadaan khufku waa bah lagu hallagashadoo sigisyaanta u eg ama iskaalshooyinka iyo sokaska u eg xadiidkan marka asagu xoogow muran baa ka taagan kan kuwaa hore ka soo tagna oo kale ma aha xadiidkan muran baa ka taagan xadiidkan marka adugu tirmidi iyo abu daawuud iyo waxaa wariya de axmed iyo jamaaca wariye waadna garanaysaan alimaam abu daawuud markuu xadiidkan wariyay fii sunanihi sakata calay risaaladiisa ilaa ahli makana wuxuu ihi markaan ka aamuso fahuwa saalixun fahuwa saalixun cindahu calaa tafsiirin cinda ahli اxadiid waxaa saxiix yeelay ibn xibbaan xaakim sanadkiisa waxaa taxsinay xaafid alciraaqi fii sharxi tirmidi waxaa kaloo taxsinay saaxibu nusrat اlalbaab wadaadka yamaniga ahaa iska lahaa nusrat اlalbaab mujaladka labaad sideed boqol iyo soddon وصاaxiب أنيس الsاrي في تkريiج أxاadiiث الwاaردة في فaتح الbاrي kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix kun sagaal boqol toddobaatan iyo lix makhraatina wuu leeyahy min xadiiثi أنس sanadka makhraatigaana ضacfi baa ku jira makhraati labaado iبn mascuudna waa leeyahay ضacfi baa isna ku jira abu hurayrana waa leeyahay isna ضacfi baa ku jira waxa lagu haysta keliya ee lagu duray xadiidkan hadda aynu hayno khاaliفu اليahuuda والنaصاaرى faإنahum laa yuصaluuna fي نicaalihim وalaa khiفاafihim waa تfarud nin ثiق ah oo yacla ibnu shadaad xadiidku waa min xadiidi shadaad ibni aws shadaad ibnu aws baa wariya xadiidka wiiluu dhaloyo yacla la yidhaahdo oo nin iqa ah ayaa la tafaruday oo keligii baa wariya laguma mutaabacaynin bay yidhaahdaan marka ciladaan bay ku sheegeen ciladaa marka cilo hadda uu dheg salagu siiya abu daawuudna ma aha wakadalika ibnu xibbaan xaakim iyo xufaadda aan sheegnay wadaadda mucaasirinana waa ku dhagaan mucaasiriintaas dheg salaqoma nasinina dahabi baa markuu u tarjamaystay asaga yacni shadaad miisaanka uu kaga hadlay ee wuxuu yidhi xadiidkiisan khaalifu lyahuuda waannasaara fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim wadaaddaa fargeliyeybu bacdu alima fargeliyey aimadaa ma helin intaan tabarteed waan baaay waan baaay sheealbaanina asalka kuma sheegin anugu tabarteeda arki waaye ama mucaasiriintu ishaaradaada habay ku dhegeen marka waxay doonaanba iyaguna meesha ku sheegteen sida muuqata xadika xadii sugan wey xadiidku waa sugan yahay laba qaab bay marka noqonaysaa xaafidna xajar asagu wuxuu leeyahay haddii loo jeedo haddii loo jeedo in yuhuudda la khilaafo oo qasadka kabaha ogu tugan ay tahay yuhuud khilaaf iyo nasaaro waa sunno buuri haddii aad iskaga tukanaysana waa bannaan tahay buuri alimaam daqiiq alciid fii kitaabihi sharx ulcumda waxaad ku soo martay inuu yidhi kabaha in lagu tugado ay bannaan tahay laakiin marnabo sunno ma noqon karto maxayl kabuhu wax lagu xaragoodana ma aha marka cibaada lagu jira buuri qashin iyo idabdarro kalena lagama waayo iyo dhiiqe iyo wax ku yaalla maxalatulma iska joogaan sidooduba marka taziin markay u badan tahay ziine iyo qurux bay kaba noqon karaan buur curfigii caadadu kaba waa lagu xaragoodaa salaad haddii lagu dhex xidhana markay u badan tahay qurux bay noqon karaan buur in qurux la raadiyo iyo in nijaasa la iska dhowro keebaa daran buu asagu yidhi nijaasada in la iska ilaaliyo salaadii cibaadadka laga dhowro waa maslaxa daruuriya ama maslaxa meel xaajiyaad waxay u yaqaaneen usuuliyiintu siduu isagu sheegay ziine iyo qurux in la raadiyana wuxuu yidhi waa maxay waa martabada u dambaytay u dambaysay masaalixda marka taqdiimu اlxaajiyaati aw اdaruuriyaati أwlىa min atalabusi bitatimaati watakmilaati buu asagu taagan yahay laakiin waxaa lagaa yidhi xanafiya hawshaa diiday iyo maalikiyu way radiyeen ciid waxaa radiyey alimaam alcayni fi ai bukhaari cumdaha wakayfa laa yakuunu mustaxaban yui waana naqdiyey nabigaa ku tukaday salafka u badnaa xadiis baa ku timid xisaabtaa aad sheegtay bu meeshan macna ma laha marka laga hadlaya bannaan baa la lakiin yimid nas yimid nusuusta marka in la raacaa wanaagsan buuri marka rag badan baa ka hadlay inay hawshu sidaa tahay shaaficiyadu laakiin wadaadkan ba aad iskugu yardhibay intaan kulley arkay xadiidkuna ciladaasa lagu sheegay jawaabteeduna waa sida waana masale ijtihaadiya hadduu xadiidku kula saxan yahay sida sheekh albaniya jamacadii ka horraysana waa khayr hadduu adkaa daciif ka yahayna inta horaa kugu filan nimanba waxay dhahan haddii eh, salaada kutukadka kabaha lagu tukan iyo khufka ay tahay mukhaalafa lyahuud nabigaan marnaba ka tageen qaacida mutafaqayna deliishaduna waxay yidhaahdeen wاnnabiyu idaa amara shayئan lam yatruk waa saxiix lama haya nabi maxamed ummaddu shay faray ka tagay ilaa bidaliilin khaas wاnabiyu idaa amara bishayin lam yatruk aw laa yatruk idan waxay dhahen nabigu hadduu yidhi khaalifu اlyahuuda wالnasaara yahuudiya nasaarada khilaafa oo kabaha ku tukada idinku iyo khufkiinnu ayagu kabaha iyo khufka kuma tukadaane nabigu muxuu marna ugu tukan jiray xaafiyan marna uu kaba ugu tukan jiray dheh waxaa la yidhi anas xadiidkiisi meel ka mara hal mar buu weligiiba kabalaan tukaday marka markaan cillo iyo xaajoon baa timid wey bidaliil xadiidka abu saciida iman doona markay saxaabadii daba taagnaa kama hasiibeen inuu yidhi kama idinku maxaad u siibteen haddii hawl iska furan ay tahay oo nabigu uusan jeclayn kaba kutukadka ma dhaheen maxaad kaba u siibteen marka marka la fiiriyo waxaad moodaa selafku siday u badan yihiin ra'yaduna u qiimo badan yahi wa kaana waxaa suubanu rubamaa nasacahumaa inuu siibaa laga yaabaa marka eh, axyaanan taa marka uu sheekhu sheegay haddii xadiidka anas ee eh, bayhaqina xoojiyey ibnu rajabna saxiixiye la maro axyaanan taa far baa ku gudnaanaysa wa kaana fi lhaalibi in la yhahda markaa noqonaysa soo maa oo axyaananta laga daayo wa kaana wuxuu rubama waxaa laga yaabaa nasacahumaa kabaha nabigu inuu siibo min qadamihi labadiisa adan uu ka siibo wahuwa fi salaa labada adin yani labada gomadood lugaha uu ka bixiyaa uma loo jeeda wa huwa fi salaa isagoo salaada ku jira uma stamara fii salaatihi salaadiisii buu wadan jiroo ma soo bilaabi jirin kabii buu siibi kadibna halkaybuu ka sii wadi watay fuqadu u yaqaaneen albina albina calaa ma taqadam lilistinaaf inaad salaada ka baxdo dib ka soo bilowda istinaaf baa la yidhahdaa inaad meeshay joogtay ka sii wadana binaa la yidhahdaa كما قال أbو سعيد الkhdري رضي الله تaعالى عنه صلى bna رasuuل الله rasuulka ilaah baana tujiyey ذاaتa يوم maalin maalmaha ka mida فلma kana في bacضi صaلaatihi salaadii bartanka nabigu markuu marahay فlama kaana fii bacdi salaati salaadiisii barkeed markuu ku dhex jiro oo weli salaadu uusan dhammaynin khalacan calayhi kabihiisii buu siibo nabigu baxshay fawadacahumaa wuxuu dhigay can yasaarihi dhankiisa bidix cafwan falamaa ra'a الnaasu muslimiintii saxaabadii markay arkeen annaasu dadku markay dadkuna saxaabadin baa loo jeedaa haddi daalika arrinkaa nabigu uu sameeyey markay arkeen khalacuu nicaalahum kabahoodii bay baxsheen iyagoo nabiga ku dayanaya qaala nabigu wuxuu yidhi markii salaadda uu ka baxay kadib maa baalukum maxaa idin helay oo alqaytum u bixiseen ood u siibteen ama u tuurteen nicaalakum kabihiin kabihi aad qabteen maxaad u siibteen oo idin helay idinku idan waa inaad su-aasha laga jawaabo qaalo waxay dhaheen saxaabadu ra'aynaaka alqaytan calayka nabi alla waxaanu ku aragnay adoo kabii bixiyo siibay haati adaana ku daba taagnayn waxaan laisku ogaa imaamku wuxuu sameeye ha sameeyaa meesha ku jirta soo sidaa ma way qadarantahay nabigu soo ma soo barin imaamku wuxuu sameeye in la sameeyo hadduu fadhiisto la fadhiisto hadduu istaaga la istaaga dur idan nabiga baa sameeyey isagaa loo waxyoodo oo shaarici ah bilaaba loo waxyooba kabaha siib laydiba marka waxaa weeye wax baa dhici kara waxbaan ka bood waan ildulamiya ah. falamaa qaضىa salaatahu salaadiisa nabigu markuu dhammaystay qaala wuxuu yidhi maa baalukum maxaa idin helo alqaytum nicaalakum kabihiinna ad u bixiseen ama u siibteen qaaluu ra'aynaaka waxaanu ka aragnay alqayta adoo siibay ama tuuray naclayka faalqaynaa annaguna waxaan tuuray itibaacan laka weye nicaalana kabahanagii baanu tuuray oo siibnay faqaala nabigu wuxuu yidhi inna jibriila jibriil calayhi i yimid faahbarina wuxuu ii sheegay anna fiiha kabaha inuu ku yaallo qadaran qashin ama wasakh ay ku taallo ama nijaasaba aw amase qaala wuxuu idhi adan dhib uu ku yaallo wax la dhibsado oo bani aadamka ay dhibsadaan wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku yimid xadiidka uu leeyahay khabatan nijaaso nijaaso ay ku taallo ayib khabat haddii la idlaaqo fi tahaaraat iyo fi salaa inta badan nijaasay noqotaa luqada iyo curfigana nijaaso khaas kuma aha waxa la dhibsado waxa xaaraanta ah waxa sunta ah kulli waa la yidhaahdaa laakiin hadda aan nijaaso ku fasirno maadaama aan baabu sala waahara joogno fa alqaytuhuma markaasaan siibay oon baxshay faidaa jaaa axadukum midkiin hadduu yimaado ila almasjidi meelaha lagu tukanayo falyandur ha fiiriyo fiin calayhi kabihiisa ha eego si loo ixtiyaadoo loo dadaalo fain ra'aa hadduu arko fiiha fi naclay qadiran wax qashina ama wasakha ama usgaga ama nijaaso ah aw qaala ama nabig wuxuu yihi adan wax dhib ah wa fi riwaayati اlأkhraa riwaayadda kalena waxaa ku jira khabatan fain ra'aa fiiha khabatan aw qadaran aw adan bay iskugu xidhan tahay haddee falyamsaxhumaa kabaha ha tirtiro ha ku rugo dhulka walyusalli fiihimaa hana ku tukado walyusalli fiihimaa ha ku tukado amarkaa waa maxay ma amru istixbaabba mise waa amru wujuub amru istixbaab weeye calىa ra'yi اljumhuur waana amru adabin wairshaadin calaa ra'yi shaafici oo waa ibaaxu hadaley asagu amarkan ibaaxa wey waan soo martay tafsiirka waan soo sheegaan ilahay ee fuqahaadu ka kala qabaan xadiid abi sacud waa xadiid khaas ee caam oo la yaqaano saxiixa wax murana ma laha keliya waxa uun ku jira salaadii haddaad ku gasho nijaaso aadan ogeyn haddaan xadiidka khabadka iyo adaha iyo qadarka ku yimid aynu ku fasiro nijaaso waxaa laga faa'iidaysan nijaaso aadan ogeyn haddaad ku gasho salaadii oo maradaada saaran ama koofiyad kaa saaran ama sokos ama inaad iska siibi karto iska tuuri karto salaaddiina ad ka sii wadan halkeedii odan dib ugu noqonayn haddiise la yidhaahdo qadarku waa un wax kaloo la qashin sidoo nabigu u dhibsaday malaguna u dhibsay ille malaa'igtu waxa bini aadan dhibana dhibaa waxaan adigu ku dhibinna ayagu dhibaaba oo dan ka lahay nabiguna la doonahayaa ilahi inuu ku hor sida ugu fiican rabbina uu jecel yahay malaigtuna ay raalli ka tahay marka wax adugu aan dhibkula lahayn laakiin dadka qaarkii ay dhibsanhayaan ilaahay u dhow in nabiga looga digana waa laga yaaba nijaasa meeshaysan olin ixtimaalka laakin waa ixtimaal baciid ah marka hadda laga hadlo qaab kabaha loo siibay jibriilla u hadlay la fiiriyo ayib iyo nabigu dardaaranka dambe uu saxaabada siiyey ee ku saabsan marka masaajidda kaba lala yimaado wixii la samayn lahaa intaaba marka la fiiriyo waxaad moodaa waxaa meesha ku yaala inuu nijaaso yahay ayib waxaana marka xadiidku daliil u noqonaya fuqahadii xanafiyadii maalikiyadii xanaabilada odhan jiray kabuhu waxay ku daahir noqonayaan in dhulka lagu ramuuqo ama lagu rogo ama lagu jiido ashyaada adadag ee kabahaya wixii la halmaala hadduu ingegan yahayna dhulkaaba lagu jiido oo lagu tirtiri xataa hadduu qoyan yahay dhib male wadaaddaa qabo dhulkaa lamada lagu rogaya yuahiruhum maa bacdu xadiidku muslimiin keyrkiibay u daliishadaan ama annaga shaaficida waana taqaanaan nijaaso sideeduba maxaa dhaqa biyo marka ama mar hala dhaqo ama toddoba hala dhaqee nijaasa biya yaqaana saasa anagu taagannaha xanafiyadu nijaasada qoyan iyo midda ingegan bay kala qaadaan xanaabile maaliiyo maalikiyada ayaad moodaa masaa'ilka tahaaraadka inay nagu dhaamaan annagu xooguhu tashadud adag baa ku jira waa ku ad adagnaha haddaan shaaficiyanahay nijaasaadka nijaasaadka in lagu adadkaadana xoogow waxaa ku jira shabah aan loo qastin baa ku jiro filyahuud in nijaasaadka la fududaystana waxaa ku jira shabah fi nasaara nasaaradu waad ogtiin kristanku nijaasaad iskama ilaaliyaan iskamana dhowraan kama sarrigtaan way fududaystaan kuwanaan dhex joogno maxay yidhaahdaan maajinni maaji bay ku leeyihiin axmaaraduna wahaa wahaanow bay ku leeyihiin biyo waa biyo intuu kaajo oo baalkaasa u gilgil iska dhaqaaqahaya warkaadida waa un biyuu ku leehay kuwanna waa sida nasaaradu nijaasada way ku aafaysan tahay weliba kuwa aan sheegay ayagu saxarada waxaa laga yaba inay gacmaha iskaga tiraan musqulahooda meelaha qaarkood maba geli kar derbigay marinayaan waa gudaafad kuwa ayagu dadka kuwa u liita wey waa kuwa dadka u liita marka in nijaasaadka la fuudaysto oon la yska dhowrin oon laga taxadarin sida nasaaradana ma fiicno in lagu adadkaado nafta layskaga bixiyo salaadihii ay ku dhaafiyeen oo dahaaradii ku dhaafiyeen oo masaajidda aad ka shikado kukadan aad fiiriso maantooda wadna xanuun iyo stress kugu dhacana ma fiicno sidii yuhuudi dhexdhexaadka xanaabilada maalikiyada yaroon ayb ama alxanafiya tasaahul badan baa ku jira tasaahul badan baa ku jira madhabkooda xagga nijaasaadka washaaficiya tashadud badan baa ku jira waxaa dhexdhexaystay laba madhabee kale wa kaana wuxuu ahaa suubanu idaa nazacahuma markuu siiba kabaha wadacahumaa can yasaari dhanka bidix buu iska dhigi jiray wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jira suubanuhu ahaa mid yidhaahda idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo falaa yadac yuusan dhigin calayhi kabiisa can yamiini dhanka midig yuusan iska maridin dhanka midig waa dhan la ixtiraamoo la barakaysan weeye la dhigi can yamiini hayrihi ay fii yamiini hayrihi haddaad dhanka bidix dhigto markaa ruux kula joogo kula tukanayo ruux midigtiisay noqonaysa ila markaa anuu saa u taaganahay midigta hadhigin baa layidhi bidixdana hadhigan haddii nin kugu xiga ninkay i garab taagan midigtiisa igu soo xigto soo sidaa ma aha idan haddaan dhigin midigtiisay noqonaysa ilaa anlaa yakuuna inuusan ahayn can yasaari ay fii yasaarihi axadun ruuxba inuusan joogaba mooye markaa bidixdaad dhigaysaa haddii biixda lagaa joogo midigna laguu diida maxaa la samayn walyadachumaa ha dhigo bayna rijlayhi lugaha hoostooda gasho lugaha hoostooda gasho halkaa lugaha dhexdooda dhigo ayb waxaa laga yaabaa marka lugaha dhexdooda markaad dhigaysa inay ku dhibto sujuudi ee atixiyaadkii ay ku dhibto ruuxa kaa dambeeyana uu ku soo sujuudo oo ay dhibaan horey iskaga yardhe labada low rijlaynka anugu waxaan u malayn in loo jeedo hadda labada jiid meesha ku aadan hala dhigo aniga tawiilkayga hadda sheekha qaba kuma lihi lannu haddii saf dambeeyo ood labada gomado barta godo dhigto markaa adigu sujuud waad ka tagta kabihii iyo gafuurkii kaga dhacaya ninka kaa dambeeya aduguna atixiyaadkii bay dhibi oo mas fadhiisan sidii la rabay marka waxaa xaalku noqonayaa xoogow la yar la riixo ilaa ku aadaan labada ama labada lejilib dhaxdoo meeshay ku dhacahayaan sidaasoo ma yar quruxsan waa laqumanaanshahayga wey idinku saa doontaan yeela baabu salaati cala mimbari mimbarka in lagu dul tukado mimbarka kan hadda laga khudbeeyo kale manaabirta ayaa loo jeedaa inay bannaan tahay lagu tukan karo hadday salaad kuu bal intaad fuusho ood korto aad dadka qaarkood tusi karta qaabka loo tukado wa sallaa sala allahu alayh rasuulka ilaahi baa tukaday maratan mar goorbu wuxuu ku tagay cala almimbari mimbarka dushiisa laga khudbeeyo wa fii riwaayatin riwaaye xadiidku uu leeyahay warin waxaa ku timid xadiidka ilan rag badan baa wariye annahu mimbarku duu alaai darajaatin saddex darajo inuu lahaa saddex jaranjaro inuu lahaa saddex xakab buu ahaa manaabirta saddex iyo shan iyo lix iyo waa qolya dheerayo toban gaadhsiiyood aragtee mimbarku miduu imaamku saa ugu soo istaago markuu soo fuulahayo iyo mid u korayso uu ku fadhiyo iyo mid dhexdhexa wey soo sidaa maaha midda u koraysa lagu fadhiistaa ta u hoosaysana waa lagu istaagaa ta dhaxana lugaha la saarto markaad nasanaysaa la saarta wadaadana ta dhaxay ku istaagaan oy ku khudbeeyaan ta u koraysa way ku fadhiista kolba sidai kuu fudaato wey ee waxa uu nabigu ku fadhiisan jira ta u koraysa wey ta u koraysa lagu istaagi maayo intaad intaa ku istaagta ka khudbayn maysid oo kusoo fadhiisan ayb wa annahu duu alaai darajaati faqaama calayhi nebiga ku dul istaagay fakabara salaaddii buu xidhay wa kabara annaasu waraa'ahu dadkii ka dambeeyana salaaddii bay la xidheen walxaal huwa cala almimbari nabigu mimbarka dushiisa uu taagan yahay uma rakaca nabigu waa rukuucay wa huwa calayhi asagoo mimbarka dul taagan buu ku dul rukuucay uma rafaca waa soo toosay fanazala alqahqara gadaalbuu u baxay dibbuu u gurtay uu ka soo degay mimbarkii weeye dhulkii buu yimid ila asaga meel lagu sujuuda ma lehe fanazla nabigu wuxuu u degay alqahqara dib buu u baxay weeye oo mimbarkii ka soo degay waa gadaal buu usoo gurtay xataa sajada ilaa uu ku sujuuday fii asli اlmimbari mimbarka jiridiisa meeshuu dhulka ka hayay buu yimid halkaasuu ku sujuuday salkiisii uma caada haddana mimbarkiibuu nabigu dib u fuulay fasanaca wuxuu sameeyey fiiha fi الsalaa ama fiiha fi الragca الثaaniya kamaa sanaca fi الragcaةi اlأulى ragcaddii koobaad inooma sheegno lafdi ahaan laakiin macno ahaan bay inoo sheegan tahay ragcaddii koobaad wuxuu sameeyey buu tanna sameeyey xataa faraqa ilaa uu ka faaruqoo dhammeeyey min aakhiri salaatihi salaadiisi wuxuu u dambeeyey uu ka baxay uma aqbala calى الnaas dadkii buu soo qaabiloo ku soo jeestay saxaabadii faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha الnaas dadow innii sanactu haada kanaan sameeyey oo in mimbar aan ku dul tukadaa marna aan soo dagaah marna aan dib u koraah maxaan u yeelay lita'tamuu bi inaad igu dayataan walitacallamuu inaad barataan salaatii salaadayda aniga wuu ii shidan yahay walitacalamuuba walitaclamuuna waa la akhriyaa inaad ogaataan tacalumkaana ku fiican inaad igu dayataanoo qaabkan u tuka ilan salluu kamaa ra'aytumuna usalli baan idhi saan u tukado iyo qaabkan u dhiga salaadan rabbi ugu dhowaada inaad fahantaan baan rabay oo ishiinnu macallin idin noqoto xadiikaasugu waa xadii saxiixda fi saxiix muranba malaha waad garanaysa laakiin tacliiq yaroo sheekhu hoosta ku dhigay ad aragtaan yaa xoogow mulaaxadaa ku jirta sheekhu hoosta wuxuu ku leeyahay sida sunnada aan mimbarka lagu khudbayn ee masaajidda la dhigahayo waa inuu yahay mimbar leh saddex jaranjaro uusan ka badanin in afar jaranjaro laga dhigo oo saddexdii laga badiyo ama shan iyo lix laga dhigo wuxuu ihi sheikhu waa bidca umawiya reer bani bilaaba waa bidco dhibaato kaloo keento oo safka inay mimarka hadduu safka kala goynhayo oo qayb dhan uu qaadanayo mimarka hadduu yahay oo meeshan la dhigo safkan o dhan waa laga tegey saf dambe halkaasaa lagu tukan safkan o dhan waa khasaarahaya masaajid buu ciriiri ka dhigaa suufurtii buu kala gooyaa dhibaatayo badan uu leeyahay buu sharxay ayib hawsha ah waa bidca in saddex laga badiyo far baa ku yar godan xoogow waana hawl yar adag weeye si kastaba noqotee khulaasadu waxaa weeye nabi moxamed sal ly slam saad ogtihiin waagi hore mimbar muusan lahaynee markuu khudbaynayo derbiga masjidka ayuu qabsan jiray saasuu ku khudbayn jiray waa dhexe tiir baa loo gudbay nabigu markuu daalay uu ku dambigislaamo uu qabsado markii u dambaysay nin ruumi ah wuxuu yidhi nebi maxamedow shay lafahaada iyo culayskaada xambaaro ummadduna ay ku aragto dadku ay ku maqlaan ma kuu sameeyaa bal samee mimbar buu soo diyaariyey markaasuu keenay saddex darajo leh mimbarkaasuu nabigu marka waagi dambe soo ku khudbaynhaya ummaddana ku hogaaminay uu ku geeriyooday khulafaa raashidiin abubakr cumar cumaan cali mimbarkaasa iyaguna saasay k saddexda darajo khilaafadii mucaawiya bn abi sufyaan ama dowladdii mucaawiye ayaa mimbarkii la bedelay marwaan baana bedelay oo amiirkii madiine markaa joogay ah isagaa mimbarkii nabi maxamed intuu qaaday iyo wuxuu kaga daray xagga hoose lix darajo kaga daray wuu ka cabsaday darajooyinka nabi maxamed ogaa inuu ka dulmaro lixbu hoos ka raaciyey mise an riwaayad hadda ma xusuustee adugu hawl tii hore ka badan buu hoosta ka raaciyey mimbarku waa dheeraaday cirkaasuu tagay markay muslimiintii joogay qoonsade mimbarki inuu bedelo qaado wuxuu ihi amiirti muminiin oo mucaawiya soo faray mimbarka inaan kordhiyo riwaayada odhanaysa mucaawiya amarka bixiyey sheekh albani asagu waa daciifiyaa kitaabkiisa uu kaga hadlay alwajba anaafica fii salaat اljumca iyo hawlaheeda laakiin muarikiintu way sugahayaan muariintu qadiya musallama ahaanoo la yaqaana usoo guurshaan si kastaba noqotay ama mucaawiya amarka hala ahaado ama marwaan ha ku dhaqaaqee ha ku nintooxsadee marwaan baa mimbarkii bedelay mimbarkii mucaawiye ama marwaan sameeyey ayaa la isticmaalaya madiine iyo masjid nabi maxamed yaallay weligii ilaa lix boqol konton iyo afart hijrada asagaasaa sidaanbay hawsha ku socotay haddii la tarmiimo la hagaajiyo lii intii uu nabigu ku ogaa iyo inti uu ku dara marwaan baa lagu ekeynhay dib loo dayactirahayo lix boqol konton iyo saddexdii ama afartii yuu masjid nabowi gubtay xariiqii gubashadiibuu mamarka ku gubto ku tegey manaamir dambe hadda yaalla boqorro kuwa ay sameeyeen quwa nin walba ku ijtihaadiya hawlaha weeye mamarka halkaasaa ah, kii reer banu umaye iyo kii nabi maxamedba halkaasay ku gabagaboobeen marka waxaa uun haray keliya oo soo dhiman keliya bidcanimada sheekha laba dhinac baanu ka firnay wadaada naqdiyoyi warkan uu sheegay oo uu yidhi albani mimbarka in saddex darajo laga badiyo ma bannaano waana bidca wax oga horre waa bidca in la yidhaahdana wax oga horreeye albani ma jiro taasi waa khata waa looga horreeye alimaam ibn rajab alambali wuxuu yidhi ibnu bata iyo jamaaca min asxaabina iyo kayrkood waxay yidhaahdeen waa bidco lama mana bannaano inuu bidco yahay saddexaan lagu kordhin karin waxaa albaan ugu horreeyey jamaca min alculamaa minhum ibnu baa cubaydillah ibnu baa iyo jamaaca min alxanaabila taasi waa masalo oo sheikhu hawshaasi waa lagu horreeyey waana ijtihaad waxaa soo hadhay keliya bidcanidu ma saxba saxilama aha saxila ma aha maxaa yeelay wasaailku wasaa'ilka maxdiga ah bidca iyo sunno midna ma gasho wasiilada shayga shay lagu gaadhahayo ee ujeeddada asaga uusan ahayn ee in shayga lagu gaadho keliya loo sameeyey bidc iyo sunno midna ma gasho haddii wasiiladu maqsuuda lidaataha ay tahay bidc iyo sunna gasha mimbarkan nin ruumi a ah soo nabigu saddex darajaa laga soo dhiga ma dhihin geed dhuuraha laga soo qoro ma dhihin alwaax laga dhiga ma dhihin masaabiir lagu garaca ma dhihin idan nin baa ku ijtihaaday saanic oo fundi oo faryaama asagaa kee nabiguna dantuu lahaa ummaddu inay aragto khudbadan uu ku guto waa ku gutay mimbarkii umbaada rabaa saddexdii daraja haddaad tidhaahdaa waxaa idan leenahay mimbarkii nebi maxamed wixii laga sama inaad ka samaysaan geed dhuura waa inaad heshaan alwaax mafujiya baxarsaabkan meesha ha la dhaafiyo hawlo kale laiskugu xilxili jiray masaabiirtan iyo dubbahan joojiya waxaan leenahay masjidka nebi maxamed wuu yaraaye masaajidina mimbarkaa saddexda darajaa la dhigay masjid la egna keena ila kuwiina waawey masjidka nebi maxmed wuxuu ahaa wuxuu ahaa konton dhudhun oo dherar iyo konton ballac u ahaa mise boqol ballac iyo boqol dher dhudhun dhudhun ma mitraadalama waa dhudhummo labada dhudhun waa imisa labada dhudhunbaa mitra la yidhaahdaa ma aqaano qolya wax mitriyaal la weydiiyo almihim masjidkii intuu la ekaa iyo mustamiciintii intay la ekaayeen iyo geedkii noocidiisii khashabkii iyo wax walba wuxuu noqon hayaa tacabudi iyo tawqiif warbaashu sidaa inaysa hayn baad u moodaa ayib wasiilo weeye haddii un mafaasidan kale ay culummadu ka hadleen laga badbaado oo mimbarka safna uusan kala goynayn masjidkana ummadda uusan ku cidhiidhiyaynin oo mimbar afar darajoah ama shan darajo kulba baahidu siday intay timaadda ah intay keenta ah waxa dhibila inuusan lahayn baan u malaynaya laakiin sheekh albani iyo ardadiisu iyo dad badan way isku dhibaan annaga shaaficiyada ah waxaan leenahay dhib ma laha hadduusan ahayn mimbar weyn oo masaajidka cidhiir yahay safkina kala goynay saas shaaficiyadu yidhahdaan waa bidciya waa sunno midna ooma baxaan wakadalika almaalikiya iyaguna sidoo kale wakadalika alxanafiya ama alxanaabila iyagu waxay leeyihiin daaifo culmmoo tidhi waa bidco sida sheekh albaani uu yidhi waa bidco maslada marka ninka faahfaahinta u baan faxulbaari ibnu rajab alxambali ha muraajaceeyo majalka sideedaad laba boqol afartan iyo labo xaafid ibnu xajarna waa ka hadlaa in min baabi almasaalix laga dhigo oo kolbo baahida waxay keenta la fiiro leanna markaad meel sara saaran tahay codkaadana si fiican buu u gudbahaya marka tuulooyinka la joogo on mikrofon la haysanin baan ka hadlaaya dadkuna xataa hadday bataan si fiican bay ku arkayaan laakiin markuu gaaban yahay sababka horaa laga yaba inay ku arkaan ruuxa dambana aad ba kuu arki maayo ama codkaada aad u maqli maayo laba maqsuud baana mimbarka laga lahaa in khadiibka la arko ruux markaad indhahaada ku fiirinayso ayaa hadalkiisu si fiican kuugu duxaa anaad u maqashaa u fahantaa inta badanna indhaha wax laga dhegaysta dhegah wax lagama dhegaysto ma indhaha wax laga dhegaysta mise dhegah tee awood badan labaduba nin walba garata wey tee awood badan baan ka hadlaaya niman baa labaduba iskale labaduba maxay tahy indhaha awoodda iska leh ruuxa haddaadan fiirinaynin hadalkiisu aad kuu gelma asagoo darooyama waan maqlhaye waaba ila jogto maxaan kugu dhacay waan ku maqlay laakiin maanan ku baraarugin markaad lakin indhaha ruuxa ku fayaxiso dhagahana sii daysato wixiisoo ku gelahaya indhaha marka iyagaa ka khatarsan dhagaha saa darteed shayga aadaan arkaynin wuxuu kaaga baahan dhegaysi xoog badan dhigta inaad saa u tiraahdo ila ma agta shaygii wax badan baa ku dhaafi waad ku celin waad ku celin laakiin ruuxaad arkayso hal mar baa kugu filan inuu hadlo marka way istaageeraan indhahana wax hogaamiya masaalixii laga rabay marka mimbarku wuxuu ahaa in imaamkii la arko codkiisa la bogto la fahmo afcaasha uu samayn ee salaada iyo ciidana la dhowroo la arko hadda mimbarkii xaggii ahayd maqalka iyo dhegaysiga waxaa laga kaaftoomi karaa mikrofon waxaa la haystaa meel walba ku dhacaaya laakiin weli waxaan looga maarmaynin aragtida oo ruuxa in la arka ah mikrofoonkii laftirkiisa mar walbaba iska tegi karaaba waa korontan baasoy gaala gacanta ku haystaana waba iska tegiba marka layskuma hadlayn kara laftirkeed oo waxay u baaraysaa fara badan inaad codkaada la kala baxdo on laisku hadlayn si kastaba noqoto waxaa weeye asalkii sunnadana ha la ilaaliyo oo ah mimbar la samaysto o in laga tegin waa dhaqan nabigu ogaa iqraariye oo sameeye halagu daydo darajooyinka mimbarkana hanagu ciidiyen oo saddex nagaga dhigine kula baahid waxay konton nooga dhiga ra'yiga waa ila quruxsan lakin sheekh albani laguma eedayn karo lama dhihi karo waa qowlan lam yaqulu axadun min alculamaai qabla lama dhihi karo waa looga horreeyey intaan baan oga jeedaa xadiidkan annaga shaaficiyada markaanu fiqyaadka marayna waa aragno culays buu nagu yahay nagu waxaan dhahnaa salaada ficil kaiira haddii lagu sameeyo mutacamad oo loo qasto wuu buriyaa hadduu ficilkaa weliba dhaco fii ruknin waaxidin ama fii rakcatin waaxida nabigu hadda waad arta mimbar buu fuuli ka soo degi salaadan buu ku tukada mimbar fuul soo deg fuul soo deg marka xarakaad saddex gaadhay iyo ka badan oo mutawaaliyaad ah fii ruknin waaxidin tubtilu salaa cinda shaaficiya shaaficiya haddaad madhabkeeda ku adkayso salaadaada waa inaad aad u ilaaliso aad waa u ilaaliso waxay dhaheen xataa farta haddii la dhaqaajinayo kligeed waa ina dhaqaaday dheh inta waa inaysan la dhaqaaqin saa kaa noqoto salaadaadi waa ka kacbay dheh farta keligeed waa inay dhaqaaqdo haddaba dhaqaajina siday ibn xajar iyo eh, eh, rimli ku sheegeen fi tuxwa wanihaaya keligeed waa inay dhaqaaqdo hadde ma farta nab oo muruq baa ku geliba muruq baa ku geli marka xoogo waxaa ku jira adayg baa ku yar jira shuruudda qaarkood waa innaga soo maray kutubta ku soo maray nabi maxamed oo tukanaya laba gabdhood oo foodley reer bani cabdimualibaa dagaalamay markaasuu nabigu kale fujiyo kala abto foodley dagaalamaysa foodley isrifaysa uu nabigu kala qabanhaya oo kala jiita agg u turta agga u tur kala jiid salaad buuna ku jiraa ummad buuna tujinaya makuuna markaa jooga asagoo soo xajiyey xajkiisa inayd baan jeclaa u dambeeyey inay cumradeed garan maayo gabadhii awuhu waa umaama bintabilcaas markii nabigu tunka ku hayay marna markuu rukuucayo sujuudhayana dhigan hayay markuu kacayana hor u sii qaadanhay afcaal badan oo nabigu uu samaynayo aad arkaysaa oo hawlihii shaaficiyada ee ka hor imanaysa saxaabiga abubarsat alaslami isagoo tukan hayaa faraskiisii yuu gacanta ku haysta farski baa dhaqaaqay wuu jiiday faraskii baa ka xoog batay oo la dhaqaaqay haddana meel buu istaagay salaaduu cabaar wada faraskii baa jiitay wuu jiiday ilaa uu salaaddii dhammaynay faraskuna waa jiiday isaguna waa jiidahay mid khaarija a ah yidhi bi'sa shaykhu anta sheekh khariban baa tahay buuti faraskan iyo salaada ma faraska ma ilaahay baa fiican mise faraskaa fiican faraskan baa iska sii daysi meeshu doonaa ka baxood ilaahay xurmaysa jaahil baa tabi dhagaawan or iskaga tag meesha ilaahayna waan caabudi waxayana waan ilaashan buud marka waxaa weeye waxaa weeye afcaal badan baa ku timid salaada nabiga ku dhex timid laakiin in la ciyaaro meesha kuma jirto xadiidkii mascuud waa garanaysaan fii saxiix muslim uskunuu fi salaa uskunuu fi salaa salaada dhexeeda ha la xasilo gadaama dhabadka wahaabiyadu ay ku aafaysantaa iska dayso wahaabiyadu salaadooda waan qoonsadaa midda ayadaa wuu ku jiraa garku saa leeyahay mar saasuu ku dhihi mar saasuu leeyahay intuusan gelin muxuu saa usoo dhihi waaye oo dhabanaha usoo salaaxi waaye midbaa maanta camaaddu hagaajin camaaddu mar saa u jiidi mar ayadu feeradeediibu taaban oo saa leeyahay waxaa weeye waxaad moodiba salaadda markay galaan wahaabiyo badankeed intaan arkaan ka hadlahaya anaana ka tirsan hadda nimanka la soco ku khaldami in la yidhiba ku gadaama dhabta saar dhexeeda axaadiista dhowrka waxaan u tilmaanay dhaqdhaqaaqa nabigu uu sameeyey inaan laisku xadgudbin xadiidka uskun waxaan u keelay inaan baasha laga dhigin bahal aafaysan oo iska socota garku feedi timuhu taaban madaxu salaaxin cumadhu toostoosin kulliyadkii sharku maantood taaban waxaasoo intaan soo gelin soo diyaari mar haddaad salaada gasho dhaqdhaqaaqa badan ha la iska ilaaliyo ha la khushuuco wixii markaa aysan baahi keenin asutratu wujuubuha waxbaan ka booda wlmixraabu bidcat ukra buu sheekhu leeyahay mar kala ka hadli doona hadda mimbarka ay hoseeya insha allahu tacaala asutratu wa wujuubuha sutrada iyo waajibnimadkeeda sutradu waa gabaad inaad gabaad dhigato waaad kaateeda dadka ku hormaraya dhagax kuusan iyo ul xoog badan iyo alwaax iyo barkin kolaa qutusantay iyo weel un wax kaa celiya gabaad waa sutra wa wujuuba inay waajib tahay adilada ku timi ila nabiguna waxaa weeye waxaan hadda ka soo maray istiqbaalu qibla qiyaamkii qiyaamkii baa waxaa dhex galay salaatulmarid baa dhex gashay ninkii doon ku tukanayabaa soo dhex fadhigii salaadaha sunnada lagu tukanhayabaa soo dhex hadda waxaan maraynaa marka qibladu waad qaabishay waana taagan tahay waxaa rabaa inaad dhigato gabaad inaad samaysato siduu nabigu jiray ah qodobkaas hadda taaganta wa kaana wuxua sal اla alay yaqifu kii istaaga kii joogsada qariiban mid ku dhow min asutra qariiban meel ku dhow min asutra gabaadkiisa gabaadka u dhigtay buu u dhawaan jiray inaad baasha halkaaga qotamiso oo ummadda aad rafaayso tirada layga soo mari karo ood beer dhan iyo jibeel dhan ba xidhato lama baahno meel u dhow baad dhiganaysaa marka adugu aad sujuud ku gaari karto sujuuddaada un wax ka fog laguma xaq uma lihin fa kaana baynahu nabiga inta ka dhexaysa waxaa ahaan jiray wa bayna aljidaari derbiga uu u tukanayo markaa derbi hadduu ka horeeyo alaatu adrucin saddex dhudhun lafdigan sheekhu uu sheegay waa tasaruf waa lafdi asagoo ku tasarufay ee lafdigii ku yimid ma aha labada kitaab u tiiriyey bukhaari iyo axmed buu u waana min xadiii naafic can cabdillahi bni cumar lafdigu waxaa ku yimid lafdi uu sheek ku tasarufay sidan ma sidan ma aha ayb bayna musala rasuulilah kaana bayna musala rasuuli lah sal lay wa bayna aljidaari mamaru shaa xadii kalaa ku timid xadiidka ibni ee dheeraa ee nabigu markuu kacbada galay ee loo furay uu ku dhex tukaday waa hore ee ku tasarufay ee sheekhu uu yidhi wakaana yaqifu qariiban min asutrati fakana baynahu wa bayna aljidaari alaaثu adrucin cabdullahi bn cumar markaa nabigu asagu muusan raacin dadkii la socday buu weydiiyey markaasu wuxuu yidhi nabigu intee u jirsaday derbiga saddex dhudhun waxu dhow ka xigaya la yidhi tirba xaggaa ka ha tirba xaggaa ka has derbigaasuu qaabilay xadiidkiibuu sheekhu soo khulaaseeyey oo intii macnahayda ka khusaysa sutrada ayuu soo qaatay tacbiirkiisa yuu ku keenay lafdigan markaa u qaada inuu yahay lafdigii saxaabiga ma ahe waa macanihii saxaabiga uu sheegay oo sheekhu uu tacbiiriyey hal mar bayna dhacday qadiyadda ayada ah hal mar bayna ahayd marka kaanada uu sheekhu cabiray xoogow marka ma quruxsano kaana inta badan waxay ku dhacdaa fi lua waa taqaanaan ficilka soo noqnoqda ama si badan loo sameeyo ficilka la daa'imo ama in badan dhacee soo noqnoqday baa kaana laga cabiraa calaa sabiili nudra iyo waxay ku dhacdaa shayga hal mara waaxida dhaca marka sheekhu inuu kaano u jeedo sidii naadirkeed waa dhici karta laakiin kaanadii aan aqaana hadday tahay waxaa weeye falkaasi wuxuu dhacay hal mar marka labada mulaaxadaa ku jirta isagoo kaana ka cabiray falkuna hal mar dhacay iyo isagoon lafdiga xadiidka sheekhu keenin soo ikhtisaar taaba dhib wa bayna mawdici sujuudihi meeshuu ku sujuudahay inta udhaxaysiya waljidaari derbigana mamaru shaatin neef adhe inuu maray ahay sujuuddiisa iyo derbiga ka horeeya inta udhaxaysana wax yaroo neef adhe u mari karo neef adhiga wuxuu marayaa meel aad aadan mari karin so sidaa maaha meel yaroo cidhiida u mari oo diisee u maray markuu hadda socon yar ballaaan laakiin markuu dabcinu meel maro meel adii show gacanba lama gelin karo ka baxahaya marka meel wax yarbaa udhaxeeya wey tan laftirkeedu waxaa ku jira tasaruf baa ku jira oo xadiidku lafdigiisu waxaa weeye kaana bayna musala rasuulilaah mawdaca sujuudihi kuma imanin axaadiita mawdaca sujuudihi axaadiista kuma imanin waxaa ku yimid musala rasuulilaah iyo maqaamu nabiy labadaa lafdi yimaada lafdiga asagu caanka ah xadiidka sheekh wuxuu u tiiriyey bukhaari iyo muslim min xadiidi sahal ibni sacd asaacidi weeye waxaana weeye kaana bayna musallaa rasuuli illaah rasuulku makaana tukadkiisa iyo waa bayna jidaari mamaru shahr kuma imanin xadiidka mawdaca sujuudihi mawdaca sujuudihi lafdiga abu daawuudna asna wuxuu ahaa keliya kaana bayna maqaami الnabiyi wa bayna alqiblati mamaru canzin ri intay marto laakiin sheekhu lafdiga musala waa daqiiq faqigiisu wadaadku qoyaa xanto waxay dhahaan faqiih ma eh, waa muxadi laakiin taqiiqaadkiisa markaad fiiriso waa faqiih wey lakiin fiqigan lagu kala badan yahay sheekhu wuu keenay labada lafdiba kitaabka asalkaa wuxuuna yidhi waxaan oga leexday musala rasuulilaah meeshuu nebigu taagnaa iyo derbiga waxaa u dhaxaysa haddii la yidhaahdo ri inay marto xageebuu ku sujuuday baan ku leehay macnaha u fiirsada haddaad tidhaahdaa nabigu meeshuu taagnaa ee adimada ku hayay iyo derbigii ka horreeyey waxaa u dhaxaysay inay marto markuu soo rukuuco nabigu sujuuda agee ku sujuudahay inay marto sujuud ma deeqdo nin iskala baxshana ma deeqdo walaa kore iskala baxshay bayn deeqin iyo foodley midnaba nabi maxamed oo iskala bixin jiray oo salaada si fiican u sujuudi jiray oo gacmaha kala dhigi jiray say u deeqday buu sheekhu ku yidhi wuxuu ku yihi wadaadou fahaya kaa hoos dhixine kaana musala rasuulilaah iyo maqaamka waxaa looga jeedaa mowdic sujuud meeshuu nabigu ku sujuudayo iyo derbiga ayaa ri inay marta udhexaysay baa loo jeedaa haddii laakiin ay dhahdo meeshuu taagnaa iyo derbiga waxaa u dhaxaysa ri inay mari karto waxaan ku le wadaadow hee nabigu ku sujuudo ku tukaday wadaadka caamiga ee rukuucay janaaso mid hor yaala muxuu yidhi xaggee ku sujuudi doonaa mid xiroo faqiih oo dhib badan ag fadhiya u sheegi maayo caami baa loo keenay janaaso kaasuu yidhi istaaga wuu galay janaasada hor tallaad allaahu akbar faataxii u dhammeeyey wuu rukucay wuxuu yidhi maandhow xaggee ku sujuudi doonaa <laughs> midkaa meesha yaalle midkii baa meesha yaalla xaggee sujuudo ibaraysa maayo dhah wadaadu lama sujuud rukuuce rukuuco ka noqo u sheegi maayo marka waxaa weeye wuxuu sheekhu yidhi saar waxay sheekh u kalifay buu macnaha mushkil ah musallaa rasuulilah iyo maqaamu nabiy haddaad addimaha ka dhigto wadaada waxaan ku leeyahay nabigu xaggee ku sujuudi doonaa macnaha waad fahantiin mar sax wey sheekhu macnuhu sheeg waa quruxsan yahay laakiin waxaan leenahay wuu jamcin kara sheekhu labada maslaxaba intuu lafdiga xadiidka keeno yuu ishkaalka hoosta noogu sheegi laba maslixuu marka jamcila ah, asagoo macnaha naga saxoona tilmaama ishkaalkana bayaamiya iyo asagoo lafdigii saxaabada iyo xadiidka ilaaliya soo ma ku fiicnaatee ayib laakiin sheekhu ma yeelin wuxuu ihi waan kuu ikhtisaariya qaado waa ijtihaad dhib ma lah wa kaana bayna mawdici sujuudihi waljidaar mamaru shaatin meeshuu ku sujuudahay iyo derbiga ka horeeya waxaa u dhexeeyey ri inay marto ama neef adhow inuu maro sidaasuu sidaas wey almuhim daahirka xadiidka waxaa ku taga oo maray xaafidna xajar wabnu rajab sharxa bukhaariga oo musalla rasuulilah iyo maqaamu rasul waxay ka dhigeen meeshuu nabigu taagnaa alimaamu nawowi baa maray sida uu albaani maray oo uu leeyahay musalluhu waxaa weeye mowdic sujuud ayb si aan ishkaalkaa iyo dhibkaa u imanin haddii loo daayo nawowi sheekh albaani sidii maran loo daayo waxaan leeyahay lafdigan sheekh albaan oo sidiisa u keen macnaha fiican eed sheegtayna hoosta ku tilmaan lafdigan waba yaan laga badelin jamcan bayn maslaatayn dhibba mal adu inaas meesha waa ku jirta wa kaana yaquul wuxuu nabigu ohan jir sal lay slam laa tusalli ha u tukanin ilaa ilaa sutratin gabaad mooyeen wax kale xaggi ha u tukanin adoon gabaad haysanin oon sutro dhiganin ha tukanin taa marka waxaa laga fahmay in sutradu ay waajibta walaa tadac ha ka tegin buu saxaabi ku yidhi axadan axad yamuru bayna yadayk axad inuu hortaada maran ha ogolaanin waa markaa sudada dhigato suradii adiga intay idiin dhexaysan yaan la mari wey aa kuu xidhan weeye fain abaa hadduu diido ruuxu socdo lugaynaya inuu meeshii adiga gabaadka idiin dhexeeyey meel kale inuu mar hadduu diido faltuqaatilhu la dagaalam bimacnaa feer ku qaado ku kicimn tabarba looma hayee iska qabo haddii kale qolya waxaa jira aduguna kaaga soo qaada markaad kaaga qaado faina macahu ruuxa waxaa la socda alqariin qariinkiisi baa la socda rafiiqiisi baa la socda lamaanihiisi ruux walbo shaydaan iyo jin baa la socda waad ogtihiin ruux kastoo bini aadam ah sagiir iyo kabiir jin baa la socda iyo shaydaan baa ku ladhan marka markaa dambe markaad meesha ku soo ordayso shaydaankeeda fatida kaa soo rixiy kusoo hambuurinaya wey faina macahu alqariin lamaanihii baa riixahayo oo ku xambaaraya meesha inuu ku soo ordee mu iska sabr intaad ka baxayso ama meelaha kala maro muxuu meesha isku soo tumaatinaya wuxuu iskugu soo qaaday ninkaasaa riixayo wayaquulu wuxuu kaloo nabigu odhan jira idaa sallaa axadukum sutratin midkiin hadduu gabaad xaggii u tukanayo falyadnu minhaa sutrada u dhowaado maxaa loogu dhowaan laa yaqtac lianlaa yaqtac calayhi shayطaanu salaatah laa yaqطac yuusan goynin ashayطaanu calayhi cala musalli salaata saan shaydaanku salaadda kaaga goynin u dhowo sutrada meeluu maraba ha waayo wey markaas u dhawaato ruux meeluu maraba ma laha xaggaasu u wareegaya gacantana waad la gaadho waad kaga qaban xadiika xadiid isagu suganoo saxiixa wey muranna ma laha idan sutrada waa loo dhowaan sutraad dhigan ruuxu ka hormarana waad ka celin laba kale masalo weeyo adugu sutra inaad dhigata waa waajib markaad munfarid tahay markaad keligaa tukanayso inaad gabaad samaysato waa waajib haddaad imaam tahayna inaad gabaad dhigato waa waajib haddaad imaam tahay sutrada adiga kuu dhigan yaa ummadda kaa dambaysana oo ah ummadda kaa dambaysana taasaa oo ah ayagu marka inay celiyaan dadka maraya sababka buuxinaya feedhaha ku dhuftaan ma fiicno ayib sutradaa hore unbaa la hormaro idan ma imaamkii iyo ruuxii keligii ahaaba waxaa laga rabaa sutro markaad dhigato adiga gabaadkaada inta idin dhexaysa axad mari karaa ma jiro mana bannaano aduguna waa isdibaax xaq bay u leedahay laakiin markaadan dhiganin oo adoo weji fayidan aad tukanayso sutro aysan kuu oolin muslimiintu inay kaa leexdaan baa waajibo aysan ku hormarin ilaa sujuuddaada oy meelaha kala maraan kaa fogaadaan waana xaaraan inay ku hormaraan ma bannaano bal xaafid bn xajar wuxuu leeyahay marka la fiiyo taqriirka nawowi bal huwa min alkabaa'ir yucaddu min alkabaa'ir marka xaggaa in la maro wey haddiise laakiin adoonka baad kuu oolin sanka uu nin kaa maro xaqu mil inaad faraha ku dhufato ama isjeclayso xaqu mili leanno maadan samaysanin xariimkii man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu ma maqashe markaad gabaadka ada dhigato intan adaa iskale waad xoraysatay way kuu xidhantahay ruux kaa mari kara ma jiro laakiin haddaysan kuu oolin way wada furanta ruux wuu derderi karaa xaqna ooma lihid inaad asaga feraha ku dhufato laakiin sharciga asaga wuxuu faray inuusan ku hormarin isagu xaaraan bay ka tahay haddiise uu soo derdero xaaraantii inaad feeraha ku dhufato iska celisa aq ooma lihid waa inu saanan u malayn labadaa budaa kala tuman marka la iskuma khaldi karo haddaan intaad maqashay uun ninkii ku hormaraa waa shaydaana feeraa ku dhufo adoon gabaabba dhiganin dadka aad muxuu aha la dagaalanto waa khaldanta ayb wa kaana wuxuu asuubanuhu axyaana mararka qaarkood yataxara yataxara yataxara axyaanan way isdiidahayaan waa malxad inaad ku baraarugtaan maynoowe axyaanan iyo yataxara isma keenahay min xayu اlmacnaa marar buu samayn jiray wuu ku dadaali jiray ma iskeenaysaa yataxara waa yajtahi waxaad ku dadaali jirtay marmar buu hebel samayn jiray war hebel hawshaa ma ku dadaali jiray oo ma daba taagna ma marmar buu samayn jiraa lagu leehay faqiga u dhexeeya axyaanan iyo yataxara marka yataxara waa lafdigii marwiga ah laakin axyaanan waa tafsiir iyo lafdi sheekh albaani marka saa darteed ma quruxsano wa kaana wuxuu ahaa subanuu axyaanan mararka qaarkood yataxara kii ku dadaala asalaata inuu ku tukado cinda alustuwaanati tiirka agtiisa ustuwaanadu waa tiir masaajidka nabi maxamed ku dhex yaallay allatii ustuwaanadaasoo fii masjidihi masjidka ku dhex taallay hadda wuxuu ku aadan yahay bartamaha rawdadu ku yaallaa meesha rawdada la yidhahda masaajid ku taalle dadka loo xidhay soomaalida aragee qaybta horaa ah. soo ma taqaanaan nicma meelaha tegey tiir bartankiisa ku yaallay weeye tiirkaasuu nabigu inta badan sutra ka dhigan jire ku aadi jiray kuna ag tukan jiray agtiisa saxaabadu waagi dambe aad bay uga tukan jireen oo dambe arkeen nabigu meeshan uu bartilmaameed ka dhigtay yay aad ugu tukan jireen oo waba xidhnaan jiray raggun waaweyn oo culamaa fadhihi jiray akaabiru saxaaba ansaar baa aad ugu tukan jirtay ilaa amminkan waa laisku haysta inaad ag martaan laguma ogola wa kaana axyaana wuxuu yataxaraa kii ku dadaala asalaata cinda اlustuwaanati tiirka agtiisa tiir qotomo weyn allatii fii masjidih waa ku dadaali jiray wey marka axyaanan ma ahe nabigu waa badan jiray waana ku dadaali jiray wakhtiguna ku bixi jiray axyaananna sax ma aha waa idin tilmaamna malaynaya wa kaana wuxuu ahaa idaa sallaa nabigu markuu tukanayo fii fadaa'in meel ban ah ama bannaan daleed cidla ah laysa fiihi shayun yasturuhu laysa fiihi shayun yastatiru bihi cafwan laysa fiihi shayun shay uusan dhex oolin yastatiru bihi ugabaad ka dhigto dhagax ma laha derbi ma laha geed ma laha waa meel bannaanoo ban ah kharaza wuxuu qotomin jiray ama mudi jiray bayna yadayhi xarba ama xirba eebo waa murjin yar ama waa waran yar taki iyo murjin iyo eebo iyo ma kala duwan yihin eebadu inta badan waxaa la raaciyaa waxay raacdaa waranka sida aakaha bastool loo raaciyo yaa raggi hore warmaha ku dagaalami jiray waxay raacsan jireen waranka he eh? eebaa la socota waranku ruuxaad gacan la gaadho un baa lagu tumaatiyaa inta badan markay naftu ku qabatana waa la tuura haddii loo baado laakiin eebadu ayadu hayo kor waad gani sidii leebkii baad u tuuri waad ku ugaadhsan oo ruuxii kuu dhow iyo ruuxii kaa fogo dhan baad ku dilaysaa waa bahal dhib badan wey marka taasoo nabigu uu wadan jiray sacaboole nabigu ma ahayn ayuu qutosan jiray haraza bayna yadayhi wuxuu ku qutmin jiray ama ku mudi jiray xarbatun eebo ayb ama xarbatan eebo ama taki ama murjin murjinka haweenku haweenkaa isticmaaloo milaca ku laayo oo guryahana ku qodqota qodobahooda iyo hawlahaas ku qota marka murjin rag ma qaato allahuma waagi dambe qolyihii sufiyada ahaayee siyaaraysan jireen murjin may wadan jireen fasallaa ilayha wuu tukan jiray eebadaa iyo takadaasuu nabigu xaggeeda u tukan jiray wannaasu dadkuna waraahu ay ka dambeeyaan dadkuna asagay nabigu ku daba tukanhayaan o imaam ka dhiganaya xadiidkana waa riwaaya bilmacna baa ku jirta riwaaya bilmacna inta ah wa kaana idaa sallaa fii fadaa'il laysa fiihi shayun yastatiru bihi waa riwaaya bilmacna xadiidkii wixii nabigu uu samayn jiray ayuu marka sheekhu macno ku wariyey xadiidku wuxuu ahaa lafdigiisu kaana idaa kharaja yowma alciidi amara biاlxarbati aw اlxirba fatuudacu bayna yadayhi fayusallii ilayha wاnnaasu waraa'ah wa kaana yafcalu dalika fi الsafari famin ثama ittakhadaha اlumaraa'u waa macnihii nabigu markuu ciidda u soo baxo eebaa loo qotamin jiray xaggeedu u tukan jiray dadkuna waa ka daba tukan jireen hadduu safrana sidaasuu yeeli jiray waa macnihii kaana idaa kaana fii fadaain laysa fiihi shayun yastatiru bih macnihii wey laakiin lafdigii ma aha ayb lafdigaan meesha ku sheegay waa min kalaami ibni cumar ee xadiidka nabiga laga waranhayay ma aha dhiba maleh laakiin lafdiga sheekhu uu keenay waa mafhuumun min nas اlxadiiثi wa maqzah xadiidka maqsihiisaa laga fahmaaya isku mid weeyo ciidda marka la taga meel bannaan baa la tegi safar marka loo baxna maxaa la tegi meel bannaan shay aad isku usturtana ma haysatid tarkigaada iyo murjinkaada iyo murjinkaada iyo warankaada mukhtasaraysa macnihii waa asaas macnuhu xadiidka waa laga fahmi laakiin lafdi ahaan uguma jiro intaasaan uga jeednaa keliya dhibba male <clears throat> saa darteed sheekhu markuu asalka marahayo wuu kala saaro wuu tilmaamay laakiin mukhtasarkaana uusan ku caddayn hawsha ayada muhiimaddu muxuu u jeedaa sheekhu inuu nabigu ku dadaali jiray sutrada inuu ku dadaali jiray hadduu safro hadduu ciid tukan hayo hadduu salaad waajiba tukanayo hadduu negiya hadduu socdaal yahay marka waa shay waajiba in la fudaystana ma aha innagu haddaynu soomaali nahay waynu fudaysanaa wahaabiyada ka horna lamama aqooninba annagu wadaado shaaficiye oo ashaaciro iyo yaa wax noo soo akriyay fiqiyaadka maba baabkao nooguma jirinba inaad wadaad suufi oo sutro dhigan aragto intay wahaabiyadu nagu kilkiliyeen weeye intay wahaabiyadu sunnooyinka sharxeyn nagu kilkiliyeen bay hawsha soo baxda sunadu nabigu waa ku dadaala sutradaas ada lagu dadaalo hala dhigto axyaanan mararka qaarkood kaana wuxuu ah nabigu yucaridu gudba raaxilatahu hashiisuu gudbi jiray fa yusallii ilaa iyadu tukan jiray markuu nabigu wax kala waayey hasha gaadiidka u wato intuu saa u gudba agga iblada yuu aggeeda u tukanhayaa dadaal meeshuu ka qabo dadaal waxaan ka qabo dabsar baan abuuray buu i weeye nabigu wuxuu dadaal ka qabo sutrayaysan la'aan aadan tukanin hal dhan oo watuu nabigu gudbahaya hashi fadhiidaysaa iskasiy soo leexin wuu gudbi wuu fadhiisin kadib u tukanaya xaggeeda saan loo hormarin marka dadaal dheeraada ay u baahan tahay qadiyadu wuxuu sheekhu ka baqay inaad hadda tiraahdo oo maandhow sokii la yidhi ma aha geelu sabadiisa laguma tukado oo fa inaha khuliqat waa min ashayطaan oo shayaaiin bay ka soo jeedaa ay geela laga cararo sabadiisa iyo xeradiisa iyo lagu tukani maxay tahay nabigu hasha uu hadda gabaadka ka dhiganay sura ka dhiganhayo so un geel ma aha hawshii buu rabaa sheekhu inuu kaa baraarujiyo wuxuu yihi wa haada khilaafu الsalaati fii acطaani اlibili tukadka neefka geela xaggiisa loo tukanaya gabaadka laga dhiganayo wuu ka duwan yahay bu khilaafu salaa kutukadkiibuu ka duwan yahay fii acطaani اibili geela sabooyinkiisa lagu tukado saba iyo xero way kala duwantahay caanku waa sabada geelu markuu cabo meesha uu fadhiista intaan la durduurin wey soo mataqaanaa taasaa saba la yidhaahdaa fainahu nahaa canha nabigu waa diiday in lagu tukada sabada tanna asagaa samey waa ogol yahay waa laba kala baab in sabada geela lagu tukada lama ogolo oo nabigu umada waa ka reebay laakiin neefkii geelaha sutraya gabaad waa laga dhigan karaa laba shay oo kala duwan wey haweenaydu inay ku hormarto lama ogolo adoo tukan haya haddayse iska jiifto meesha oy taallo dhib kuguma hayso sidii markaa xadiidka caaisha laga faaiduna ay ku doodi jirto hooyadeen radi allahu tacaala canha wa axyaanan mararka qaarkood kaana yaahudu nabigu wuxuu kii qaada alraxla kooruhu qaadan ama heeryadii wixii gaadiidka saaraa fayucadilhu markaasuu toosinaya hiridu marka dhulka la dhigo waa iska daadanaysaa koorihii wuu kala daadanaya waa in laisku celiyo markaad isku habayso toossa xoogu kumbud buu kuu noqon alkuud yar baa kuu soo bixi oo kuusan markaasaad ku tukanaysa nabigu marka dadaalkiisii weeye waa markuu hataa neef wageeli awrta ay foofto wey bannaankii la gey salaadna nabigu sutarla-aan eeban la waayo wuxuu soo qabsan hayaa raradii raradii tiga saarayd ee karbaashkiisii iyo wixii saaraabuu soo qabsanaya kabaaladiis markaasuu isku habaynaya markuu wa kursan nodo yuu u tukanaya kaana yaahudu kii qaatu ah nabigu arraxla heeryadii ama mxuu ahay karbaashkii ama mxuu ahaay koorihii fa yucadiluhu markaasuu toosin fa yusallii markaasuu u tukan ilaa aakhiratihi aggiisa dambe xaggiisa dambe u tukanaya ayb waa dadaal dheeraad ah wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiray idaa wadaca axadukum midkiin hadduu dhigto bayna yaday hortiisa uu dhigto mila mukhirati اraxli kooraha intiisa damboo kale mukhira in la xarakeeya yaa i xarakaysa aniga muakhirana waa la badan ba ku bannaan dhiba ma laha innagu haddee awr rakuub ahoo loo sameeyo koora ma lihin ka warqaba haddee maalinkii la guurin baa la soo qabtaa kabaallo baa lagu xidhaa abaallaha marka la dhunjiya la adkayn baa heryadii hawlaha kale lagu qabto saasa lagu rarta laakiin nimankan carbeed waxay leeyihiin fardaha siday mxuu u kooreeyaan baa awrtan loo kooraynaya bahalkoosuna xagga horena kaa qabanhaya xagga dambena kaa qaban oo kursiga ku tirsada ku celiya ayaa yuu leeyahay awrtoodu leedahay oo heryada la socda lagu horraysiin ma karbaashka la saaro ritiga saa loo saaraba ayaa lagu qabanhaya kabaallahan la xidhiya alaabta mudka kaga bixi ee isku ku kala hadhaan maba lahaba iyaguba laha marka midkaa muakhiradu kaasaa loo jeedaa waa gambar kuusan oo saa kuu celinaya inagu waxaan samaynaa kaasoo kale marka awrta carur la saari ama maqal lagu guraynhayaa la sameeyaa kabaalaha la yar taagoo si ay marka caruurta agga horena oga daadanin agga dambena oga daadanin laakiin ninkii muxuu ahaaye isagoo xamar ku dhashay ama islii xisaabaha fahmi maayo aan lagu wareerin marka waxaa wey in kuusanoo heryada kamid iska soo qabsoo wey <laughs> soo sidaa ma idaa wadaca ahadukum midkiin hadduu dhigta berigeeda hortiisa midla mubkhirati araxli heeryada inteeda damboo kale falyusalli ha tukado gabaad way ugu filan tahay walaa yubaali yuusan dan ka gelin uusan man mara ruuxi mara waraa'a daalika gabaadkaa wixii ka dambeeya ka gadaaleeya wasalaa maratan mar buu nabigu u tukado gabaad ka dhigtay ilaa shajaratin geed qotomo ilahay meesha ka baxshay wa kaana axyaana mararka qaarkoodna wuxuu ahaa yusallii mid u tukada ila sariir sariirta xaggeeda sariirta guriga markuu habeenka nabigu salaatuleylka iyo tukanayo ruuxii kula jiifay sariirtii uu ku jiifay aggeeda hadday ay kaa noqoto waad u tukan yusallii ila sariir wa caaishatu caaishada radi allahu tacaala canha ay ku jiifto calayhi cala sariir ku jiifto taxta qatiifatiha sijaayadeeda hoosteedana ay ku jiifto yani sijaayadeeda ku jiiftaa way kor kaga jiiftaa sijaayada ka hooseysa ayib idan haweenayda marka sariirta saaran oo kaa horeysa waxba ku yeeli maysa way macnaha hadda meesha ku jira wa kaana suban wuxuu ahaa laa yadacu kaan ka tegin shay-an shay yamuru marahaya baynahu inta asaga ka dhaxaysa iyo wa bayna sutra gabaadka inta ka dhaxaysa gabaadka iyo asaga dhexdooda in la mara ma ogolaan jirin faqad kaana yusallii nabigu waa ahaa mararka qaarkood mid tukanaya id jaaad waxaa timid shaatu neef ai ah aina socodxumaan ba ku ogtahay tascaa iyadoo ordaysa bayna yaday weliba aigu xoolaha kale wuuu kaga duwan yahay lama dareemo isagoo ku arkaga socdon arki shanqar ma laha xoolo ka shaqayar bisadon baa jirtaan malay bisadon iyaduna ma shaqadho tascaa iyadoo ordaysa bayna bay timid kiibaa soo orodoo rabta inay nabiga hortiisa marto aadankeeda iyo wuxuu ku aaday nabiga inay hor marto fa waa la oratamaba markay soo orodba nabiga asna ku orday gabaadkiisi waana tukan hayaa sriiba arku soo ordaysa qarab qarab qarab soo nabiga wuxuu ku orday gabaadka xaggiisa u dhaqaaqay meelay martay way xagga dambe ka wareegtay nabiga dhabarkiisa ay martay ayadoo hawlo ku taalame halkan ay mar hadday furan weydona meesha furan bay mari waa intaa xataa alzaqa ilaa uu nabigu dhejiyey fasaacaha ay fasaabaha bay ka dhigantahay waa la baratamay xataa alzaqa ilaa uu dhejiyey batnahu nabiga boggiisa bilxaa'idi derbigii u ahaa gabaadku nabigu ku dhowaado ku dhegay ilaa meele marta weyd wa marad neefka adhiga wuxuu maray min waraa'ihi gadaashiisa ama dhabarkiisa dambay martay waxaasoo dhan oo dadaal ah sheekhu masalada sutrada uu ku dheeraaday sooma jeedan wuxuu xadiis daba dhigay marka waxaa weeye xasilaan leedahay weeye inaad fahantaan buu sheekhu rabaa oo masalada ku dadaashaan ninkii adhiga foorida ka dayn waayey isagoo meel fiican daaqaya muxuu war adhiga foorida ka ayar baa layidhi meel fiicanu dari fiican buu joogaay wax ka maqanba ma jire ha xasilaan leehay usan dhaqaaqi maale halkan fadhiyo oo meeshan ha daaqaan leehay marka sheekh wuxuu idinku dhaxay masalada waa la fuudaystaa iyaan la fuudaysanin buu sheekhu leehay wa sallaa nabigu waa tukaday salaatan maktuubatan salaad la farag yeelay maalin maalamaha ka fadama yadahu gacantiisa buu duubay ama ururshay gacantiisa buu sidaa yiri gacantii u furayd buu sidaa u qabtay falamaa sallaa markuu salaadii tukaday qaaluu waxay dhaheen saxaabadii dhowrahaya ee la tukanhayay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow uxdita fi salaati shayun salaad ma shay baa lagu soo darisiiyey waxaa kaloo dhici karta axadata fi salaati shayun inaad akhrido aniga ima xarakaysna idinku wa idin xarakaysan war mahay maxaa idin qoran idin dhigan arakaydi ma saar axadaa fi salaati salaadii waxaa ku soo dariyey shay-un hawl cusub miyaa timidoo salaadda marka lagu gacanta in la duba naba lumiya soo kordhaw cilmi cusub miya nabigay weydiinayaan ila su-aal baa ka iman asagaa sheekhoodii oo macalinkoodii qaala wuxuu la xadiidkan waa xadiiu jaabir bnu dheer hadda laa nabig wuxuu hi wax ma soo kordhin naba lu gacanta u duubtay ilaa laakiin ana shayaana ninka shayaan la odhan jiray araada wuxuu doonaa an yamura bayna yadaya hortayda inuu maro fakhanaqtu markaasaan ciijiyey xamagaan ku dhegay xamagaan qabta xataa wajadtu ilaan helay barda lisaani carabkiisa qabowgiisa calaa yadaya ama calaa yadi ilaa gacanteedaan ka dareemay dhareerkii calidu sii daayay qabowgeedii baan gacanta ka dareemay ninkii shaydaana waxbaa gaadhay wa aymullaahi allah ku dhaartay lowlaa maa sabaqanii ilayhi akhii sulaymaan lartubita ilaa saariyatin min sawaari اlmasjidi xataa yatiifa bihi wildaanu ahli اlmadiina waymullah allah ku dhaartay lowlaa maa sabaqanii ilayh wuxuu iiga hormaray hadduusan jiri lahayn akhii sulaymaan walaalkay sulaymaan arrinuu iigu horeeyey haddaysan jiri lahayn lartubita waxaa lagu xidhi lahaa shayطaan ilaa saariyatin la rabadtuhu laniita baa riwaayadka u badan laniita waxaa lagu xidhi lahaa lartubia waxaa lagu xidhaa ilaa saariyatin tiir baa lagu xidhaa oo min sawaari masjidi sawaari masjid masjidka nabi maxamed tiirarkiisa ka mida ah. xataa yatiifa ilaa ay ku wareegaan bihi asaga oo shaydaana wildaanu ahli madiina caruurtii reer madiino ila hayan weligu maysa arga xidhani waa hawl cusube carruurta marka way ku wareegsan lahaayeen alla shaydaan baa la qabtay alla daya alla afkiisa fiiriya dhagaygiisa carruur waa taqaanaa de hawl cusub hadday arkaan mashruuc bay ka dhigtaa nabi lahi sulaam bad ilaahay ka barya hadee rabbi habli mulka laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab fasakharna lahu ariixa tajri biamri rukaan xayu asaab wاshayaaiina kula bannaain wagawaas hawshaas weeye ilahina waa ka aqbalay nabi sulaymaan marka nabi sulaman ba waxaa loo sakhiray inuu shayaadiinta ku shaqaysto oo gumaysto oo ka adag yahay wuxuu doonana uu ku sameeyo ee ilaahay u fasaxay dabayshana uu gaadiidba ka dhigtay diyaarad oo meeshuu doono ku aado ayb marka haddaan aan ka baqayn inaan hawl ukhaasa nabi sm faraha aan la galo waaba idii xeelaasaa loogu kala baxo marka waa tafsiir min allahi subxaana wa tacaala asal waxaa weye shayaan iyo iblis midna lama arko inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum asal sidaas weeye laakiin ambiyada iyo intii ilaahay uu tusaba way arki karaan maxaa daba raaca xadiis daba yaalla faman istaaaca ruuxii awooda allaa yaxuula inuusan teedin baynahu asaga iyo wa bayna alqiblati axadun ruuxna falyafcal ha yeelo awoodi kara asaga iyo qiblada inaan la kala dhex marin oo laga hadlayaa hadde suturade weeye qibla waa la hormari ruux baa mari oo baniaadam dhan mari oo dowladaha kaa horreya wadamaha kaa horreya qibla waa leen dhexeeya laga hadlaya waxaa weeye gabaadkaadi daahirka xadiidka waxaad moodaa ziyaadadan inay ka tirsanta xadidkii jaabir bn samura xadiidka dheeraadda aynu soo maray ee shaydaanka ku saabsanaa waa xadiidu jaabir bn samura lafdigan dambe faman istaطaaca anlaa yaxuula baynahu wa bayna اlqiblati axadu falyafcalna wa min xadiidi abi saciidin اkhudri saasay u kala duwan yihin isku mid ma aha marka hala kala sooco laakiin daahirka waxaad moodaa sheekhu inuu israaciyey qisada uu sheekhu sheegay shaydaan nabigu xaejiyey ama qabtay ah xadiis badan oo saxiixan ku jirtay iyo sunanka iyo masaajidda ayaa ku imaatay laakiin riwaayadan uu doortay lafdiga uu doortay waxaa weeye mufadal ibnu saalix in la yidhaahdo ayaa ku jiro dacfi lagu sheego dacfi lagu sheego riwaayada intooda kale waxay ku wariyaan xadiidka jaabir weys waxay ku wariyaan shaydaan baa wuxuu damcay yaa dab igu soo turay dambaaburay dhimbilo isagoo doonaya inuu salaadda iga fitneeyo ankaasuu qisada u sheegay halkana maxaa ku jira waabaan qabtay oo waan ceejiyey oo wuxuu damcay inuu hortayda maro inuu hortayda maruu damco waan iska difaacay iyo waxay kala tahay wuxuu igu soo shubay oo igu soo furay dambaabur iyo dhimbilo oo uu doonayo inuu igaga fidno igaga mashquuliyo salaaddii markaasaan la dagaalama o iska qabtay marka wadaadda waxay leeyahay riwaayadan waa daciifo oo waa munkaro oo yidhaahdaan laakiin waxna kaaroosa u sii badan ma ay ku jirto labada macnaba waa dhaceen xadiidka jaabir aysan ku imanin labaduba axaadiid kale ku timid mufadal ibnu saax waxaa laga yaabaa intaa uun inay u maqhraati kacdo taayib sheekhu markaas wuxuu u doortay wadaadda waxay isweydiiyeen maxaa uu u doortay xadiidka saxiix oga tegayoo uu tan u doortay riwaayadan dacfiga uu ku jiro marka la dheeraandhiriyo waxaa dhici karta sheekhu inuu doortay munaasaba waxaa ku yimid wasallaa salaatan maktuuba riwaayaadka badankoodee kale waxaa ku yimid salaad buu nabigu tukanay ma sunna ma waajiba maysan cadayn laakiin riwaayadan jaabir ee min xadiid mufadal ibnu saalix ah waxay keentay in salaadu salaad farad ay ahayd nabiguna ficilkaa weyn u la yimid oo gacanta u dubay oo shaydaan la dagaalamay oo u ceejiyey ilaa dhareerkiisii caladiisa maxamed u dareema qabowgiisa waa dagaal culus wey marka maktuubadaasuu sheekhu u dallaya ad inuu inuu tooganayo ayb wa kaana yaquul wuxuu nabigu sal l slm odhan jiray idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas idaa sallaa axadukum midkiin hadduu u tukado ilaa shayin shay yasturuhu ka eh, asturayo ka min annaasi dadka ka difaacaya fa araada axadu ruux uu doono an yajtaaza inuu tallaabo uu gudbo bayna hortiisa uu maro falyadfac ha difaaco fii naxrihi dhuunta qabto ha riixo saas kaga qabto wy walyadra ha difaaco ma staaaca intuu awoodo intaad awoodo iska celi waad celisa wuu kusoo noqday waad celis waad iska celi waad iska celi ayib qolyaantay xanaaqaan xoog kuu mara mararka qaarkood kulasha nin baad celin aggu fiiran meel bu waaye isku kasoo maqiiqahaya isagoo meel qabta lahayn oo gacantaada celin karin bu ku marhaya macasalaad isku dhammaato weligeedana ha celiya ma fiicna sida ayada maxgee loo ordi ma balaayaa ku cayrin salaada dhan baa laba an daqiiqa lagu jiraa iska taagnow dembina isku qaaday ninka muslimkana salaada ka aafayd wa fii riwaayatin waxaa ku timid riwaayo kale falyamnachu ha reebo ha manciyo maratayn laba goor ha iska difaac fain abaa haduu dilo fain abaa hadduu diida cafwan inuu istaago inuu istaago oo joogsado meeshu kale haddii lagu kari waayo ninkii socday raba inuu ka hormaro falyuqaatilha la dagaalama fainamaa huwa shayaan shayaan weeye isagaaba shayaan dhaqan shayaan buu leeyahay shayaatin insi waljin ayib fainamaa huwa shayaan nimaad laba goor celisay mar saddexdaa gee u socdaa hadduusan aafo kale ahayn riwaaya xadiidku le waxa ku timid faina macahu shayaan taasaa ka fiican inamaa huwa hayaan waa maay hayaan baa saaran waa la saaran yahay asaga maah cabdulaahi cabdi cali ma ahe waa la saaran yahay marka ninka la saaran yahay iska qab faina macahu hayaan wa kaana yaquul wuxuu nabig ohan jiray sal l slam low yaclamu lmaaru ruuxi waa cabdulaahi cabdi xasan wey waa taqaana nin somalia hayaan maah dhaqan shaydaan buuna samaynhayaa ninkii ku labnaa ee ku ladhnaa baana riixaya wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabig odhan jiray low yaclamu lmaaru tan weeye tii marka u taallay ee khusaysay ruuxii muslimka hormarhayay low yaclamu lmaaru ka marahaya hadduu ogaan lahaa bayna yaday lmusalli ruuxa tukanaya hortiisa ka waxa saaran ee dembi ah ogaan lahaa maadaa calayhi duushiisa waxa ah oo cuquuba ama dembi ah ama xumaan ah macnahaasun baa daahir laakiin riwaaya ahaan ma imanin isagoo saxiixa lakaana waxay noqon lahayd qadiyaddu an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran lahu mid uga khayr badan min an yamura inuu maro bayna yadayhi ruuxii tukanay hortiisa afartan inaad taagnaato ma afartan sana ma afartan saacadoodba ma afartan biloodba riwaaya arbaciina khariifan ku timid mucdintu waxay dheheen ma asixin way ku dhegan yihiin <laughs> arbaciina saacad waa sheegtay way ku dhegeen wax walba arbaciina wax walboo la sheegay way ku dhegeen waxaa sugan waxaa weeye arbaciina saxaabigii wariyey markii la yidhi ma arbaciina khariifan ba abaytu buuri abu hurayr oo xadiidka ragga wariye ka mid a oo leey afartanka maxay tahay ma afartan sano soo ma ah soo afartan bilood ma ah wuxuu hi abaytu waa diiday arbaciina iga dhegaysta laakiin afartan sana nabi maxaad kama maqal baro runtii waxaad maqashay in baad sheegi soo ma ah marka xadiidkan marka xadiid culus weeye waxaa ku saaran ee dembi ama cuquubaha haddaad ogaan lahayd ruux muslimoo tukanaya maa horumarteen halla iska ilaaliyaan lagu degda hawsha ayada ah ha la iska sugo niman ayagu siyaasiyiina waxay sameyen markuu arko meesha inu mari karin sutruu kuu raadinhayaaba isagaa sutro kuu raadin sutru kuu dhigi kadibna wuu mari fariid waa nin fiican ninkaas ah. sutru intuu kuu dhigo agga ka maraya waa fiican yahay ayb laakiin aduguna khalad baad samaysay maxaa suurla-aan u tukatay masaajidoo kale sultan inaan la helin baa laga yaaba yaa gabaade dadka fadhiya iyo derbigoo loo dhawaado iyo rixlayaasha iyo hawlaha noocaasa eh, laga dhigto sutur baabu maa yaqdacu salaa salaadda wixii goyn lahaa soo kuma daro mase baa dhammaaday hada wbiاllahi towfiiq